الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين ما بعد قال الإمام رحمه الله تعالى فصل فلما رأى المشركون أصحاب رسول الله قد تجهزوا وخرجوا وحملوا وساقوا الذراري والأطفال والأموال إلى الأوس والخزرج وعرفوا أن, أن الدار دار منعة وأن القوم أهل حلقة وشوكة وبأس khaafuu khuruuja arasuuli sal ly slam waxaynu ku soo jiray <clears throat> socdaalkii ku saabsanaa hijradii nebi moxamed salawaatu rabbi wasalaamu calayhi baynu dhexda kaga soo jiray iyo nabigoo idmay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh saxaabadu inay hijroodaan min makkata ila almadiina u hijroodaan firaaran bidiinihim iyagoo diintooda la cararaya xorriyadna raadsanhaya kana samraya ahalkoodii iyo caruurtooda iyo maalkooda wixii u qaadmi waaye ama ay qaadi waayeen kadibna ay dib mareen rasuulka iyo abubakar iyo dadku nabigu reebay ee howl markaa jirta uu reebay sida cali oo kale falamaa ra'aa almushrikuuna gaaladu markay arkeen asxaaba rasuuliillaah illaah rasuulkii asxaabtiisu qad tajahazuu diyaargaroobay barhkoodna baxayba oo kharajuu baxay wa xamaluu qaatay waxay qaadan kareen xambaartay oo markaa hanti ninkii qaadan karay ninkii muxuu ahay awlaad iyo caruur qaadan karay oo wasaaqu ay kaxaysteen addaraariya caruurtii iyo ubadkii addaraariya ubadka wey iyo wal atfaala dhallaankiiba iyo wal amwaala xoolihii ilal awse ree awse u baxe iyo walkhasraj oo wa carafuu quraysh ay garatay anna daara guriga loo hijroonayaay daaru manacatin guri wax difaaca inuu yahay manacadu waa daarta ku difaacaysa daar mar haddaad gasho waa guri aamin baad gashay najawta min اqowmi الظaalimiin niman la gacan dhaafi karo oo hadda ruuxii usoo hijrooda lagu xadgudbi karo oo wax laga sheegi karo inuusan ahayn bay og yihiin marka nebi maxamed iyo saxaabadiisu intay idin dhex joogaan ceceshada oo dhib u geysta is leeyihiin laakiin mar hadduu nabigu halkaa tago waa lagu kala baxaaya wa carafuu quraysh waxay ogaatay xaggana ay garwaaqsan yihin anna daara guriga loo hijrado madiine ah daaru manacatin daar wax difaacda inay tahay wa anna alqowma qolyaha gurigaa deganna ahlu xalqatin dad hubaysa inay yihiin xalqadu waa kinaaya can isilaax baa loo jeedaa seefta iyo hubka xalqadu iyadaa la seefaha iyo warmada iyo wa shawkatin awood iyo wa ba'sin dagaal reero dagaalama xagganna awood leh xagganna hubaysan oon gacmo marhnayn inay yihiin bay ogaadeen khaafuq carabi waxay ka cabsatay markaa quraysh khuruuja rasuulilahi bay ka cabsadeen nimankaa loo hijrooday ee nabigu idanka u baxshay ee saxaabada horbaaxyadooda ay aadeen inta dambana ay ku daba jirto iyay daraaseeyeen fiqulwaaqic bay qaateen idan fiqil lmasala waa hayeen in nabigu sal l slam sidiisuba uusan joogaynin xaggana uu hijroonayo oo daartan uu daaray ku doorsanayo waa iska fahmaayeen laakiin xaggee tegi doonaa maqolyo masaakiin ohoon tabar haynin oo nabiga laga qaadan karo oo la magan dhici karo oo loo hanjabi karo oo seebta loo gelgeli kara nabigu u tegi doonaa oy hoostooda kala baxaan mise niman birta calashaday oo la yaqaano la geli karin buu nabigu u tegi doonaa markay ogaadeen nabigu inuu madiina u socdo waxbaa isbedelay hawshaani marka waa in shir deg deg ah xaalat tawaari waa in la qaato wey khaafuu waxay ka cabsadeen khuruuja rasuulilaahi nabiga bixidiisa ilayhim ila alawsi wاlkhasraj wa ilaa ahli اlxalqati wاshawkati wاlba's iyo waluxuuqahu nabigu inuu haleelo bihim biawsin wاlkhasraj fayashtadu markaa uu adkaado calayhim cala quraysh amruhu amru rasuul haddayba muxuu ahaay niman yaroo masaakiin oo nabigu rumeeye baa loo taagi waayey asagoo garab iyo gacal iyo ciidanba helay loo muxuu ahaay maara heli maayo bay is yidhaahdeen faijtamacuu waxay ku kulmeen qurayshi fii daari nadwa mxuu ahaayey daarta shirka ee lagu shiri jiray walam yatakhalaf kama dilmarin axadun axad oo min ahli ra'yi inta aragtida le kamida iyo walxija caqliga garaadka xija alcaqlu wara'yu wey oo minhum kamida quraysh go-aan waxay qaateen in shir degdeg la qabto weliba nin ree tihaama uusan meesha imanin wa an laa yaxdura axadu min ahli tihaamay dheh qolyahan reer deexda xagga xeebaha dego oo dhanba hal nafar yaan laga keenin bay dhn maxaa yeeley liannahum wa asxaabu yahwuna amra maxamed waxay dhaheen nimankan deexda jira ee xagga xeebta jiro dhanba xooguu maxamed arrinkiisa kuma kakanay dheheen waa niman xoogow u nugul in lala dagaalamana aan jeclayn xaggana aan rumaynaynin marka nimankaana hala reebo maxaan rabnaa niman cadaawad ay buuxishaan rabnaa ahlu najdin iyo quraysh baa hawshaa ka tashan go-aankay bixiyaan buu ahaa in la reebo wixii aan muxuu ahay reer tahaamo ah liyatashaawura say u tashadaan fii amri nabiga arrinkiisa wa xadarahum waxaa kala qayb galay shirka waliyuhum gacalkoodii iyo wa shaykhum odaygoodii waayeelkoodii ibliisu ahaa ibliis baba shirka yimidba shirba-an wey shirku fii suurati shaykhin kabiir oday weynoo waayeela qaabkiiba ku yimid lanno shayaadiintu iyo abaalisadu waa tashakul bay sameeyaan waxay isku shabahayaan bahal ba iska soo dhigi halaq bu iska dhigi jinku iyo shayaadiintu marka oday weyn oo duuban bu iska soo dhigo waayeel ah qaabkii ree najdina leh <clears throat> min ahli najd mushtamilin markaa hulaaban asamaa maro awdan oo xirxiran buu qabaa oo isku duduubay fii kisaa'ihi dheer xirashadiisa qaabku u labisan yahay oday weynoo ah oo reer najdi ah oo maro weyn isku soo duduuboon meel ka faydanba ama ka banaanba aan jirin jirinba iska soo dhigay ama fii kisaai maca kisaai isagoo bustihiisii wata iyuu saa usoo xidhay reer najdi maxaa laga rabaa cinda alcarab xilligaa ayada ah najdiyiintu waxaa lagu tilmaami jiray inay yihiin niman caqli badan niman caqli badan oo ahlu nasiixatin wa najdatin wa ra'yin wa makiida alcarab saasay u taqaanay niman adadag kalafsan dilaa ah dagaalama musiibo ah ra'yi caqli badan ayaa laga aaminsanaa inay yihiin sidaa darteed bu iskaga soo dhigay qolihii la tuhmhaya caqli iyo ra'yi iyo mxuu ba'si iyo dagaalba lagu tuhmhayey bu isku soo ekeysiiyey shaydaana dhaqanka waaba yaqaanaaba markuu rabo inuu dhumiyo dadka caamada ah wadaad bu isku soo ekeysiinhaya wadaad caabid ah oo zaahidoo la jecel yahay buu isku soo shabahaya sidaa darteed ba caamo badan sheekh cabdilqaadir jilaan iskugu shabahay soo u duufsado qolyo badanna sheekh ibnu teymiya iskugu shabahay marka ibliisku ama shaydaanku walba ruuxa markaa la tuunsan yahay ee wanaag iyo kheyr lagu tuunsan yahay ama raganimo iyo karti lagu tunsan yahay bu iskusoo shabahaya ninkii naaibkii salaxudiin alayuubi ee kitaabu qoray oo taarikhu kaga wuxuu le waxaan ogaanay bitajri aطawiil ku ogaanay jawaasiistii iyo sirdoonkiina baabi'in jiro o dhan boqol kiiba sagaashan badankood wadaadday ahaayeen buur wadaadana baabi'in jiray buur almukhtaar min taariikhi dowlatayn kitaabka la yhahdo ku sheegay wuxuu leeyahay xaraskii iyo nimanka amniyaadka ee dowladdaasi ilaalin jiray waxay soo xaqiijiyeen akara min mara in ninka jaajuuska ee sirdoonka ee gaaladu ay soo dirsanayso ama murtadiintu ay soo dirsanayaan ama saliibiyiintu wuxuu iska soo dhigi suufi sheekh qaadi nin caalima ayaa lasoo marahaya ilaa u dambe ciidanka salaaxudiin iyo casaakirtiba ay muxuu ahaay waxun u qaadeen wadaadihii waagda culmadan ka shekanay buui culamadu dhan baan ka shekanay ciidankii markay kolba jaajuus qabtaan waaba nin suufi ah jaajuus laba qabo waa sheekh garweyn mid kala qabo waaba zaahid saa'im binahaar qaa'im billeyl ciidanko dhan baa shakey waaga dambe markaasaan celcelin jiray buur war may aha waa kuwan waa dhuni qaatayaal wey kuwan waa cadaqaatayaal wey kuwa waxa ma aha wadaaduu waa fiican yihiin in sanna waa leeyi in xunna waa leeyi oo lagu rafaadaa lanna way yaqaanaan gaaladu shayaadiintu cidda la adeegsan bay garanhayaan sidaas darteed joogto garh weynaan lagugu iska ilaali aada iyaaka wa iyaahu fatadaakaruu waxay ka tashadeen amra rasuuli ilah rasuulka arrinkiisay ka tashadeen hadda marka la raba wadaadaha muslimiinta halgama in la dhex galo ma nin gar xiran baa loo dirhaya solisfaam ma ah wadaadaha halga halgama marka raba in la dhex gale oo laga warkeenay ee la kala furfure ee akhyaarta laga laaya la doonahayo ma nin gar xiran oo shaaruub weyn oo shaaruubta intuu maleegay ee qolaafatay ayib oo sarwaalka iskaga istaagahay oo taksiintu halkaa joogto oo indho gudanba loo dirhaya mise wadaad ay sujuuddu ku taallo gadh dheer oo qamiis cad qaba oo soom badan oo oohin badan marka qur-aanka la akriya khushuucahaya fiq fiq fiq fiq baa loo dirhaya kee loo dirhaya so in la ma aha hawsha aad in loo fahma wey hawsha iyada marka mashruuca siyaasadeed iyo masalada amniyaadka ayuu ibliis ibliis fahmahaya marka sheekh najdibu iska tagay oday reer najd isku soo shabahaya waa qaacido shaydaaniya ibliisiya fatadaakaruu waxay ka tashadeen oo isweydiiyeen amra rasuulilah faashaara kulu waaxidin nin walba wuxuu tilmaamay oo minhum raggii shiray ka mida bira'yin taluu soo jeeday nin walba bariirihiisi cadaystay nin walba ra'yi ayuu soo qadimay washaykhu odaygu waayeelka reer najdi shaydaanka ahna yaruduhu ra'yigiiba celina sax ma aha fikradaas sidaa ma wanaagsano nin walba ra'yi buu keenay maya walaa yardaahu ra'yiga u raalligu uusan ku noqonin mu bilaab ilaa aan qaala abujahl abujahl oo shayطaana wuxuu yidhi qad furiqa waxaa lai dilacshay aniga waxaa lai dilacshay buu lii aniga fiihi fii amri muxamadin ra'yun tala ii muuqatabo anugu maa araakum aanad ina arag buui qad waqactum calayhi aad ku dhacdeen inta ad wareegeyseenba ra'yi aad gafteen oo seegteen ba anugu ku habsaday buui bal iga dhegaysta ra'yiga asagaa qaaluu waxay dhaheen xaadiriintii maa huwa qaala wuxuu ihi araa waxaan qabaa an na'khuda inaanu soo qaadno min kulli qabiilatin qoys kasta oo min qurayshin ka mida hulaaman wiil inaanu ka soo saaraan rabaa buuri nahdan dhallinyaro hadda kacay nahdu waa wiilka hadda soo kacay ee qaangaadhee barbaarka ee labaatan jirka ah jaldan weliba xoog badan miday dumo wiiqday ma ahe ama cudur dulooday ma ahee nin xoog badan baan rabaa oo sidii wiil u baxay baan doonahayaa buuri qoys kasta nin dhallinyaro ah oo xoog badanha laga soo saara buu waa qoy kastoo qreysheed bal rayigaa dhibkiisa intuu leegya waa shaydaan weyn wey uma nucطihi wiilka waxaan u dhiibaynaa sayfan seef saariman af badan waxgoysa seef xirxiraysa oo dhegdhegaysa baa loo dhiibi fayadribuuna maxamed bay ku dhufanayaan seeftaa wiilashii darbata rajuli waaxidin hal mar bay gacanta saarahayaan hal mar bay gacanta boqol wiil baa la xulay boqol wiil baa quraysh laga soo xulay dhallinyaro ah markaasaa la yidhi maxamed hal mar birta saara idan waa dhintay maxamed wey haddee boqol boqol wiil oo kiibo qoys ka yimid ree cabdimunaaf ree bani haashim xaggey ku hagaagahaya macarab carab walbay la dagaalamahaya waxay ku qasban yihiin inay yidhaahdaan haddee nin dhinta ninka laguma sogotiye waxaad yeelaysaan magtayadana siiya intaan inti uu abujahal rabay iyo shaadinti doonahayeen ayib inaan maxamed loo aarin dhib dambena uusan fufin culays dambena uusan sii jirin waxay doonahayeen wey marka ra'yigaasuu keenay wuxuu yidhi fayatafaraqu waxaa kala tegi damhu dhiiggii iyo magti iyo qaanti maxamed fi lqabaa'ili qabaa'ilkay kala gelaysa boqol wiil oo ninkiiba jilib ka yimid markay seebtooda saaraan hal marna ay la helaan ayagoo weliba ku qori tuurtay oo ku dagaalamay ninkii bilaabi lahaa seeftu haddana waxaa weeye almuhim boqol nin baa u gacan qaaday baa hawsha meesha taalla falaa tadri garan maysa yuu yidhi abujahal banu cabdimunaaf qoysku nabigu ka dhashay bacda daalika intaan dilay kadib kayfa tasnac waxay samayso hawshii baa ku adkaanaysa waa ogob nin nin dilo loo dabagala la garay laba ninoo nin iskugu tagto loo dabagala waa la gartay laakiin boqol nin oo soomaali oo dhan ba ka kooban ninay dileen yaa loo raacan weeye war haddee dhiigu yuusan hadur noqonin wuxuu nasiiya lagu soo urursan makti ninkun meel noo saara intaana waa intay doonayaan makt waaba diyaarba saacadaasay shubhayaan mucajala ma iyadoo kaashay dhiibhayaan walaa yumkinu u suurogeli mahayo reer cabdimanaaf mucaadaatu lqabaa'ili qabaa'ilka inay la coloobaan kulliha dhammaanteed qabaa'ilku inay la coloobaan la dagaalamaan tabarba uma hayaan reer cabdimanaaf waa qoys aan aada u badnayn oo qoys carbeed un la eg weeye reer bani maqsuum bay ku aadaan inkastoo ay ka badnaayeen laba qoys waa ku aadaan saddex waa iskaga aadaan laakiin boqol qoys intaad kaga aadaysa dhiiga carab oo dhan ba u qabs qurayshoo dhan ba kala raacay oo xataa najdiyiin ay ku jiraan reer najd meel loo qaada ma jirto waa hawl adag meesha hawsha iyada ah ilayhim waxaan u kaxaynaynaa oon siinaynaabay dhaheen diyatahum diyadooda baan wanasuuqu ilayhim diyata diyadii baan u geynaynaa markay yidhahdaan maxaan samaynaa tolow hawsha maanan ka talinin dhallinyaraa ku dab dhallinyarada maxaa laga rabaa akhyaar kama talinin wey boqolkii wiila dhallinyarada waxaana waayeela meesha kuma jir in la yidhahdo dhallinyaradaa ka talisay labaatan jir intuu geed ka booda tale ka boodaa akhyaari waxaysan foofsanin baa usoo xarooda hawsha ha laga arrimiyo duqay ha loo fadhiisiiyo war magti waata dhallinyarada saasoo loo xulahayaa duqaylama xulhay la soco dhalinyaraa la xulhaya wanasuuqu ilayhim waxaan u geynaynaa ree cabdimanaaf diyatahu magtiisii baanu siin faqaala shiiku waa shaydaanki odaygii ree najd odaygii odaygu ahday lilaahi daru bu ayb lilaahi allay u ahaatay daru ninkan dhalinyarada korintiisii ilaahay baa mahadsan weeye wiilkan abuuray abujahala ee taladaa keenay wiilkan abujahal allihii abuuray baa mahadsan buuri maxaa yeelay taladaasuba keenayb odayga marka taladiiba go-aaminaya waaba jarmaanba waa ninkii gudoominaya shirkiba la wareegba hawshu wa aragtay haduu soo galo isagoo duub weyn shirkan isagaba qabsadayba marka nimanka reer najdi caqli iyo garaad iyo karti baa lagu tuhmaayey saasuu tala loogu daayey ayb ilaa aminkan waa lagu tuhmaa hawsha iyada ah <clears throat> wuxuu yihi haada wallaahi ara'yu talada dhabta ee saxantane wey waxaad sheegta o dhan waa baail buur ra'yiganaa saxa boqol wiil ha la xulo qoys kastana wiil ha laga keeno seef dhegdhegaysa oo la xirxiiray ha loo dhiibo hal marna gacanta ha saareen halagu kala tago qaala fatafaraquu calaa dalika ara'yi alkhabiid fadhigaa shaydaaniga ah bay ku kala tageen laakiin dalika wa ana allaha muuhinu keyd ilkaafiriin gaaladu wax kastoy wadaan oy keenaan oy suufii xanje isku guntaanba ilaahay baa ganta faruurahaya haddii qaabkay wax u wadaan uu wax u dhacahayo mayda noolaateenba gaaladu qaabka wax u agaasimhayaa ama dabinada ay qoolhayaan iyo shirqoollada ay dhighayaan haddii wax u hagaagahayo waxna ku dhacahayo waxna ku xidhan yahay adduunkan mama dhaqnaadeenba muslim nooloba waxgaan lama arkeen ee ilaahay badigii naxariistii baa lagu nool yahay iyo gargaar rabbi dalika wa ana allaha muhinu kayd ilkaafiriin <clears throat> fatafaraquu calaa daalikay ku kala tageen waijtamacu waana ku kulmeen go-aankaasay ku kala tageen oo iskugu yimaadeen haddana xilliga la iyo xilliga nabiga la shirqooyi lahaa waa la go-aamiyey fa jaa'ahu jibriil nabiga jibriil baa u yimid bilwaxyi waxyiba oolay min cinda rabbihi tabaaraka wa tacaala xogtaa nabigu ma hayo carabi ma hayso quraysh ma hayaan reer cabdimunaaf ma hayaan ayib nabiga laakiin allah u waramay faakhbarahu bidalika jibriil baa nabiga arrintaa u sheegay wa amaru wuxuuna faray allaa yanaama inuusan saxayn nabigu fii madacihi tilka leyla habeenka caawa ee soo socota habeenkii la fulin lahaa weeye kaartadii iyo shirqoolkii iyo balaayadii ay go-aamiyeen caawa marka gurigaada ha seexanin firaashkaana ku seexanin baale xadiidka ibnu cabaas baa soo sara qisada tilmaamahaya ibnu isxaaq dariiq buu ku keenaa axmed iyo xaakimna dariiq labaad bay ku keenaan cabdurasaaqna ariiq kalu ka ibn cabaas qiso suga weeye guud ahaan laakiin qadiyadda tafaasiisheedu dacfi baa qeybo ka mida ku jira laakiin asalka guud asal suganoo xasana weeye wa jaaa rasuul اllah rasuulkii ilaahay baa yimid ilaa abi bakrin buu u yimid nisfa nahaar maalin kale barhkii buu nabiga u yimid nabig sal l slam markii habeenkii la gaadhay meesha wuxuu seexiyey abu cali cali bn aalib buu nabigu wuxuu rabaa markuu xaq xugtoo dhan ogaaday in nimanka haddii meesha ay ku hongo baa la rabaa oy halkaa waardiye ka qabtaan oy caawo dhan madiilaha iyo midyaha nabiga la gaadaan isagoona markaa uu nabigu muxuu ahaayey uu meesha ka baxsado caliba nabigu u yeedhay maradiisii iyo dharkii lagu yaqaanayba u xidhay bustihii iyo gu iyo dharkuu nabigu xidhan jiray cali baa loo xidhay firaasha seexaa la yidhi cali baa meesha seexday qoreysh wiilasheedii ay soo diyaarisay boqolka ahaa ama ku dhowaa ama ka yaraa baa guriga isweer ka qabtay markaasay markuu nabigu gamcay iyagoo nabigu haysta cali baa seexday bay waxay rabeen derbiga ina uga daataan kadibna ay gowracaan lagu kala tagaba marka waxay ku tashanhayaan ay ku murmahayaan in kii seefta bilaabi lahaa intii isweerka la hayey baa la tashado waxaa la yidhi maxaan samaynaa yaa inoo bilaabay abujahalkan adugu waa lagu dagaalamay ninkii seefta bilaabi lahaa waxaa le waa ninkaynu u horeeyo ee derbiga u horboodo unbaa seefta iskale markii derbiga isku dayeen marka cali iyo nabigaba guriga ku jira way lagama bixin iswer baa laga haya markii la damcay in dirba loo daatay ninkii u horreeya fantay derbiga gabarh baa ku dhawaaqday ma cod ilaahay subxaana wa tacaala sameeyeybaa ma haweenkii meesha ka agdhowaabaa haweeneyba ku dhawaaqday dib bay usoo daateen waxaa layihi ceeb wey waa fulxo niman qureesheed oo haweeney in adeertood ah oo muxuu ahay ka duldhachayo qaawanadeedii iyo arkahayo waa dulli waa gudnimay dheen hawshaas waa in laga sariibto waagu intuu ka barya aan sugno waagu intuu ka baryahayo ee albaabka laga furahayo haweenkuna ay gooni u baxhayaan ninka aan rabna gooni u ista aynu sugna lagi iswarkaasaasay ku qabteen inay habeenkaa daataan waxaa ku hor istaagay haweeney baa shanqadhe ama ku dhawaaqday marka carabtuna dumarka in lagu xadgudba aad bay uga dagaalami jireen maysan ogolay waliba khaasatan qoyskan qureysheed makaarim iyo akhlaaq badan bay lahaayeen oo inaga habeenhood soo marayn xalay soo maraynay cuhmaan ibnu alxa ibn abi alxa aljumaxi oo umu salama ka kaxeeyey min atanciim ila almadiina iyo wanaagay ka sheegtay marka waxay dhaahdeen intay carab maqli lahayd inaan gabadh inadeerteenna aanu ka duldhacnay iyadoo qaawan amaan asturay ceebtaana ay suuqa carabeed inoo geli lahayd inaga waagu haynoo baryo iftiin baa laqashaay waagu haynoo baryo intay suwarka hayeenay sheekaysanaya abujahl ba wuxuu ihi maxamed wuxuu sheegaa oo uu leeyahay haddaad isaga rumaysan ood raacdaan oo kelimada idinku yeedha aad ka yeeshaan wuxuu inoo sheegay inaan carab oo dhan boqoro u noqonayno acaajim aan gumaysanayno kadib haddaan dhammaanona aan janno gelayno ka jannaati اlurdun jannooyinka iyo beeraha ku yaalla urdun oo kale kuwo lamida aad ku dabaalanaysaan la idin soo bixin nolosha noolo ka fiican helaysaan yuu sheegaa kubaai oo haddaan diidnana muxuu leeyahay waa la sheekaysan ila caw dhan baa la in la sheekaysto oo haddaan hawshaa diidnana muxuu sheegahayaa wuxuu yidhaahdaa bur haddaad diiddaan anaa idin gowriciba kow anaaba berta idinka asli kadib waa laydin soo bixin naar baad gelaysaan waa laydin dabkan oo kale waa laydinku shidi warkaas cawna lagu sheekaysanhaya nabigu warkaa waa maqlahaya markii cabaar la joogay cali nabigu dharki saaray waa la seexo nabigu waa soo baxay nabigu wuxuu hi ana aquulu bidaalika wa anta minhum cantooba ciidu qaada madaxdu ka bixi waanu gaadhadana qisada faahfaahsan almuhim cali baa la miineeyey dharkii nabigaa loo xidhay furaashkii baa la seexiyey waxaa l halkaa ka dhaqaaqay nabigu waa soo baxay abujahl warkiisii buu maqlayay wuxuu yihi ana aquulu bidaalika sidaa anigaa leh oo haddaad i rumaysaan i raacdaan adduunkuna waad guulaystaan aakhirana waad libaanaysaan haddaad idiidaanna naar baad ku waaraysaan adduunkana waa idinku jarahayaan wa anta minhu dadkaan gowricina kow adigaa ka abujahlo nabigu waa iska ogaa in abujahlu gowrici doono horaan buu kii usoo sheegay yaa macshara quraysh wallahi inii qad ji'tukum biاdabxi yaa muxamed maa kunta jahuulan u kaada tartiib anta minhu nabiga ku yidhi adaa kow ka ahba raggan gowrici doono qadiyaddiiba marka socota nabigu waa soo bixi doona insha allahu tacaala wa jaءa rasuul اllah ilaahay baa yimid ilaa abibakr buu u yimid nisfa nahaari maalinka kala barhkii asmaa baa ka sheekayso nabigu intii urtusanayd ee cuqumanayd ree abubakr lugta kama bixin jirin aroortiina marbuu iman jiray nabigu ree abubakar galabkiina mar iman jiray waa guddoomiyihii waa wasiirkii waa odaygii lala tashanhayey marka reer abubakr nabigu waa ku xidhnaa nabigu waagay baryaba aroortiina waa noo iman jiray asmaa baa ka sheekaysay galabkina waa noo iman jiray nabigu waa baridin jiray kadibna waa la tashan jiray waa ka tegi jiray fiidkiina ama casarkiina mar soo mari jiray laakiin xilli uusan iman jirin ba hadda yamaamiyuud hawl degdega ah, w xaal tawaari duhr buu yimid niصfa nahaari maalinkii ah, kala barkiibu noo yimid fii saacatin xili lam yakun yaatiihi fiiha nabigu xilluusan iman jirin buu nabigu noo yimid mutaqanican isagoo hagoogan o isaan loo dareemin mutaqanican isagoo hagoogan ayb alimaam ibnu qayim iyo xaafid xajar waxay ka niqaasheen isku hayaan taqanucu macaada nebi maxamed buu ahaa inuu hagoogto isqariyo mise caado ooma ahayn lixaajatin buu u samayn jiray alimaam ibnuqayim isagu wuxuu sheegaa inay ahayd min caadatihi ay kamid aysan caadadiisa aysan ahayn kadibna xadiid buu sheegaa nabigu sal slm oo jiray kaana sal slm yukiru taqanuca xadiidkaas marka ibnu sacd baa soo saaray fi طabaqaat min xadiidi anas waana daciif sidaa muuqata marka nabigu caadoomaya ataqanuc in xaaja kuleyl jira maalan ama dad iska qaranhaya matalan calow iyo colaad mooyeen asal waxa inu madaxiisa duubto ama u faydan yahay ayib ayuu ahaa inuu madaxa duubto ama faydan lakin taqanuc oma badnayn faqaal lahu nab wxu sal slam rij saar akhrij saar man cindaka abubakr buu la hadlay iga saar bu kula jooga xaalad khatar kuu sheegahayaa inaan baxayno lay idmo inaan hijroodo aan kuu sheegay iga saar asma iyo caaisha jooga markaas la jooga abubakr haweenki waa maqan yihiin raggi weyna cabdulahi waa maan abdiraman waa maqan yahay dumarkii umuraman waa maqan tahay guriga marka abubakr waxaa la jooga xilliga hadlay duhurayga gabadha u yaray reerka caaisho iyo mxu aha asma baa joogaba faqaala wuxuu yihi abubakr inamaa hum ahluka ya rasu nabi maxamed waa ahalkaadi kuwaani waxaa weeyaan ahalkaadi laa cayna caleyka riwaayo kale wax ku daba taagan oo hadda ku arki ma jiro nabi allow faqaala nabig wuxuu yihi ina allaha qad adina lii fi lkhuruuj laabudda min atakatub laabudda min asiriya arrimaha noocaasa hadday baxaan ama la ogaado khatar wey marka nabigu inuu aad xugta u qaryuu rabaa nabigu wuxuu ku yihi abubakaro waxaa la idmo inaan baxo asuxbata suxbata ya ababakr ina ken bal diyargalow asma baa ka sheekaysay markuu nabigu yihi waanu baxaynaa waana la idma inaan baxo oon hijroodo adaana iraacahaya fabaka abubakr wmaa kuntu adun ana axada yabkii min ajli farx bay tiri abubakr baa ooyey ilmaa qoysay maalinkaa ka horna ma filinin bay ti ruux aadamaa inuu farxad la ooyahayo walbahaar iyo geeri iyo dhib baa loola ooyi jiray abubakr waa ilmeeyey faraxan bidaali inuu nabiga raaco oo uu laglog helo ku farxaya hadee macnaheeda waxaa garanhaya de ninkii iimaan la fahmayo ayb wayafhamu hada sira iyo wuxuu hi waxaas waxaa la dhamin karaa ninkii caashiq ah ma kufriga gaalima la dhaminhaya wayaclamu hada sira man huwa daaiquhu sirta waxa fahmi kara buu ninkii dhameeyey cishqiga iyo mxuu ah howlaha mxu alxulu ah alitixaad waxta alwujuud marka waxaa weeye iimaankani wanaagga waxaa garan ninkii iimaan la fahmi kara <clears throat> faqaala abubakr asaxaabatu ya rasuul اllah الصحبة ya rasuul الlah ba hadda loo jeeda ana aصxaaba ii qoray laakiin aلصuxba bay riwaayadu u badan tahay nabi allo miyaan ku raacahaya oon mxuu ahaay kula jaan qaadahaya faqaala nacamha waad iraacaysa faqaala abubakr fakud biabii wa ummi ixdaa raaxilataya haatayni wuxuu nabi allo haday sidaa tahay labaydan halaad mid ka mida qaado oo ka dhigo biabii wa ummii hooyadii aabbaha allah kugu furtee waxaad jeceshayba hooyada aabbaha lagu furtaa haddii ixdaa raaxilataya haatayn labadan gaadiid ama labadan halaad mid ka mid anu aan leeya qadaan le faqaala rasuul lahi bihamani waan qadan laakiin waan kaa iibsanaya dayn waan kaa iibsanaya bihamani baan ku qadan aakhuduhaa bihaman ahlu siyar waxay sheegeen watawaariikh in lacagti lagu heshiiyey markuu nabigu diiday hashaa inuu qaato abubakr nabi alla u qaado lacag baan ku qaatay meeqaad ku qaadatay intaas macal intaaba waan ku siiyey anaa kugu ceshaday waadii nabigu soo istaagay ba sideed boqoloo dirham baa hasha nabiga ka siistay abubakar <clears throat> waxaa laakiin isweydiin leh nabigu in badan wuxuu qiray kaa mahad sheegtay abubakar hantidiisii iyo maalkiisa oo dhanba inuu ku bixiyey fii sabiili illaah nabigana ku biilay oo maal iga abaal badan maalka abubakar ma jiro odhan jiray waxaana la ogyahay wixii hanti abubakar lahaa inuu ku bixiyey miskiinuu xoreeyo addoonuu sii daayo iyo nafaqaynta iyo taageerda nabi maxamed diintiisa iyo asaga ahalkiisa reerkiisa haddana nabigu wuxuu diidan halla siibuu diidan yahay meesha dhanka kale dhaqaale abubakar oo dhan nabigu uu ku baxay iyo ahalkiisii iyo saxaabadii culumadu waxay leeyihin sida suhayl iyo khayrkii waxay leeyihiin hijradaas wuxuu rabaa inay noqoto khaalisatan min maalihi hijrada camal culus wey camalka noocaasoo kale ah in min khaalisi maalinka aad ka xajido min khaalisi maalinka aad ku jihaado min khaalisi maalinka aad sadaqaysato aad ka jirotaa fiican haddii lagu xabaalahayo kafankaada in adugu maalkaada laga gado wey xabaalqoodida maalkaada laga qaado camalka noocan oo kale ah maalkaada saafiga ah ee xalaashay adugu aad leedahay inaad ku hawlo hantoortaa la doonaya waan jihaadayaa soo maaha wixi anu aan leeyahay baan ku jihaadi qoriga anaa gadan oo booshka gadan oo badeelka qaadan oo garooshiidka qaadan oo tendhadayda maalkayga kuwa maanta jooga badankood in ayagu waxay doon la bilay raba war waxaan waa camal iyo cibaado wey cibaadaduna min khaalisi maalik ruuxu muslima ku caawiyo gooni weeye laakiin intaad kari karto inaad aadamaha ka deeqtoonto ood cafiif noqoto camaa fii aydi innaas ayaa la doonaya intaad ka kaabtami karto macnahaasay culummadu tilmaamaan hashaas markaa la kala gatay waa hashi waagi dambe la baxday alqaswa hashi alqaswa la baxday maa khala'at alqaswa wamaa daalika laha bikhuluq hashi la baxday weeye qole waxay dhimay hashi jadcaa la odhan jiray ee dhiman jirtay weeye waxaa loo bahanay alqaswa inay tahay hasha iyada ah geel la yaqaano caanoo baxsanoo dheereeya oo min bani qushayr qolyala ay lahaan jireen ibn bani qushayr ibn camr qoys carabeed oo geel wanaagsana geel xoog badan oo dhaadheer oo dheereeya lahaabay hashu ka timid hal geelu diyaariye abubakr in lagu baxsado oo lagu joodo diyaariyey bay ahayd hashaasi waagi dambe nabigu way ka dambeysay khilaafada abubakar bay geeriyootay alqaswa way cimriday nabigu waa ka dambeysay khilaafada abubakar bayy geeriyootay baqiic dusheeda daaqi jirtay waagi dambet halqawaara noqotay baa l faraha laga qaado gaadnam waa yeeshay oo marka duq bay noqotay marka meel waagi dambe way dhimatay ayib hashuu nabigu saasuu hawshu ay ku dhacday wa amara caliya cali wuxuu faray an yabita inuu baryo fii madjacihi nabiga makaanujiifkiisi madjacihi tilka leyla habeenka asaga nabigu hawlaha dhaqanka waa lahaa saxaabadun waliba intuu u caddeeyo bay ku samri jireen yowma uxudin anaga soo tilmaanay nabigu markuu dagaalku isku baaba'ay oo saxaaba badan leedeen oo shahiideen gaaladuna ay markaasi aad u dagaalamhayeen koox gooni u go'day nabigana la la geliyey in la dilay qoreysh iyo gaalada iyo shayaainbu waay dhn nab mamed wa qutil oo sacadu niyajabeen in badan oo kamid a ah, koox gooni u go'day oo eh, mxuu aha buurta uxud hoosteeda ka dagaalamaysa anuu ku jira kacbn maalik baa ka sheekeeyey kacbn maalik ayaa ka sheekeeyey ayaa waxaan arkay buu ihi nabi maxamed baan gartay qaabka u labisana ninkan taagan wixigu nabiga ayaan gartay markaas idhi haadaa rasuulullah waan ku soo sasayb waan ku anfariiray ila maxaa suuqa la geliyey nabiga in la dilay markaasuu nabigu yuri ba aamus ha hadlin shib dagaal baa socda ayb marka lasma tilmaamo markaasoo kale dagaal baa socda nabigu marka markuu aamus yidhi waan aamusay nabigu dareyskiisii iyo halmadkiisii iyo diracbireedkiibu siibay anuu ii geliyey bui kaygan asaga xidhay isbedel deg deg ah dharkii iyo halmadkii uu qabay nabigu anuu ii xidhay bu kiisina anaa xidhay kaygan asagabaa xidhay dagaalki baa sida lagu galay bacdamaa nabigu dharkiisa ii xidhay waxay gu dhacday buu i lixdan labaatan iyo dhowr waran baa igu dhacdayb kulluhum yadunnu anii rasuul lah nimanka idilhaya itumaatinhaya nin walba xumooda inaan rasuulka ahay maxamed dil buu isleeyahay meel dhig lagu kala bax maanta labaatan iyo dhowr waran baa igu dhacay buu i kulluhum yadunnu anii rasuullah markoo nabad baaban qabay bu nin banaanka ka socdaa dhahaa da waa saas leanna nabiga inay badbaadiyaan bay iyaguna ay dhammaadaan saxaabadu waa ka horeynayaan ayib calina markaasna waa maaskaraad meesha fadhiisaa la yidhi lannu ninka qaaidka haduu meeshaa la dhigo ciidanka waa baaba'ahay halis wey hawsha ayada alqaada aruasa waa in lagu dagaalamo xilliga nebi maxamed ee kulliga ay qaadada ahayn meeshan lama hayo xilliga nebi maxamed ay labaatan qaada dhintaan labaatan kale ay diyaarka ahayd meeshan lama hayo ciidan toban kuna labaatan kuna hal wadaad baa noo horjooga wadaadka hadduu qalaf yidhaahdo lugtaanu la baxayna ninka aanu soo dhodhoobnay in labaatan sano soo wadna afartan sano lasoo tababarahayey ee sheekha soo ahaa di maanta ti alla ku timaado daahirka mad waa ciidanka waa baabaahay waana jabhaya macnuweedka waa dhimanayaba muraalko dhan baa dhimanaya in baa iska kala dareeri in baa ninkaa dhowranaysay halis wey waa in marka qaadada lagu dagaalamo wey saa darteed gaaladu maanta waxay leeyihiin waada halgamay waa in madaxa laga laayo soomaalida way taqaanaa xoon bay dhan laxdaa laga rida baal oon kale soma taqaanaa baal xoon la waxaa jira dhib badan oo qaniyo kolo waa shini yar shinadu u ogya lakin ka yaryahin saaba ka qaniya kolba balaayadu mararka qaarkood marka eh, wuu samaystaa laxdaas baal samaysto oo aad moodo eh, afar gees ah oo isbuunjo u eg buu meel ku xidhaa waad aragteen geeda ku xidhaa xabagta iyo eh, waxaad doonaysa agtiisu ku xidhanhaya baasha haddaad ka ridod ku dhufato xoonka waxba arki maayaan dhihi jiray wareeri iyadii buu raadin wax waa arkahaya waxay la tahay baashii buu ku maqan yahay anag waaan dhihi jira maga caruurta baalka markaa dixoonka leda laga rido waxba ma arko ku arki maayo marka isagoo aan waxba arkaynin baad ka shaqayso xabagtaadii iyo midhahaadi iyo wixii meesha kaaga dheganaad guranaysa ya maya waxaan u maynhayaa waxaa uga muhiimsan waa dar mafsadadayn m aclam mafsadadayn birtikaab akhafi ma asaga dhib waxaa ku yimid laxdaasa muhiim u ahayd ladi hadday dha ladiba ku baada maqan yahay adiga hadda faruba kaa qaadiba lannu ilaa uu laxdi helo oo ayada uu dul fadhiisto miir kalaba ma hayo waan waxay la tahay hadda marka dib loo fiiriyo ninku hawshaasu ku maqan yahay ayadiibuu raadinhayaa marka ayada hadduu heli lahaa waxa markuu ayada arkan uu kuwa arkaayo waxaa asagaaba samaystay meesha ku xidhay indhihi horaan ku samayso ma qabo indhihi horaan uu ku sameeyey asagaa waxaan xidhay oo rakibay mashiinka isagaa diyaariyey marka indha waa qabaaye waxay ila tahay alaabtiiba ku baadi maqan yaho ninku waa nin baa baadi goobahay si kastaba noqotee xoon laxda laga rida baan odhan jiray haddii eh, hormuudka lagaa dilo ama ninka horyaalka uu kaa dhinto dhaawac inuu ku gaara laa shaka fii dalik marka waa in qaadada lagu lagu dagaalamo weeyo aada loo ilaaliyo ayib wa caliya nabigu wuxuu faray an yabita fii madjacihi tilka اleyla wاjtamaca waxaa kulmay ulaaika nafar kooxdii soo ballantay qureysheed ee nabiga inay dilaan doonahay oo min qurayshin ka mid a yatadallacuuna inay ka qoraan ka eegahayaan bay guda galeen min siri اlbaabi ay min khayl اlbaab albaabka dulalkiisa daldalaacibay baqbaqi ama daloolka bay ka fiiranhayaan wayarsudu nabiga u dhabagalahayaan dhadhaqaaqiisao dhan bay la socdaan dhadhaqaaqiisa isbedelkiisa bixidiisay sugahayaan wayuriiduuna ay doonayaan bayaatahu inay nabiga miraan bay rabaan habeennimo inay galaan nabiga inay miraan bay rabaan dhaqdhaqaaqiisii anfaasiisay tarakoobahayaan dulalkay ka fiirin hayaan dulalka inay fadhiistaanna waxaa keenay derbigay ka dadan lahaayeen wakiil loo soo diiday aniga idiin soo sheegay derbiga waa loo soo diiday waya'tamiruun waana tashanhayaan waxayna ka tashanhayeen ayuhum yakuunu ashqaaha koodii noqon lahaa midkoo ayaan daran ayuhum yakuunu ashqaaha ashqa alanfus nafta u ayaandaran tee noqon lahayd ba ka tashanaya ayago waxay ka tashanhayaan ninkii u horreeya seefta bilaabi laha ee gacanta u horraysa yeelan lahaa marka de gacanta u horreysa nabiga ku dhacda ninka yeesha ashqa aqwaam wey ashqa anfus idin bacaa ashqaha wey fakharaja rasuul lah rasuulka ilaahay baa baxay qadiyadan cali waxay ku timid min xadiid ibni cabaas bay ku timid cinda alxaakim wاlbayhaqi fi اdalaail wاطayaalisi وaxmed bay ku timaadaa صaxaxu اlxaakim wasakata calayhi الdahabey waصaxaxahu alimaam axmed shaakir fi taxqiiq اlmusnad ayb marka waa qadyad sugan weeye qadyada cali iyo ta ka horeysaba ta ka horeysa wa fi saxiixayn fi saxi الbukhaari min xadiidi caaisha midda hore wa jaء rasul اlah faqrada hore ama faqradan dambe waa amara caliyan ka bilaabata طayaalisi xaakim axmed baa soo saaray min xadii bn cabaas bisanadi xasan in lam yakun صaxiixan fakaraja rasuulula rasuulka ilahi baa baxay bacda mawcali meesha dhigay calayhim cala alqowm qolyihii gaadahayey ee soo tashadeen nabiga kusoo baxay faakhada wuxuu qaatay suban xafnata cantoobo min albathaa ciidda ka mida ciiddii niiska idbacaadki ayuu qaatay nabigu cantoobiyey fa jacala wuxuu gudagalay yaduruhu ciiddii inuu ku shubahayo calaa ru'uusihi ayagoo taagtaagan buu nabiga kusoo baxay oo nin walba seef la taaganya indhihi baa rabbi tiray eber dam camaynalaa ku dhacda waxba ma arkaan nabigu ciid dib cantoobiy mada kaga qaybiyey madaxu kaga shubay waxba ma arkaani calaa ru'uusihim wahum laa yaroon isagoo iyagoon arkaynin wahum yatluu calayhim wuxuuna ku akrin nabigu sal slam wahwa yatluu calayhi yatluu wajacalnaa min bayna aydihim sadan wamin khalfihim sada faaqshaynaahum fahum laa yubsiruun bilowga suuradda yaasiin waqur'aani alxakiim ilaa hadi aaya sagaalka aayadood buu nabigu akhriyey riwaayad kala cadeeyey sagaalka aayad min bidaayati suura ilaa aayaddan sagaalaad sagaalka aayad buu nabigu akriyay markaasuu madaxa kaga shubo wax arka kulli markaas horda wada qabato nin walba waa foorsaday nabigu dhabow kaga shu kaga bilaabayba muxuu ahaay ciidiba ciiddi waxay ku noqotay hurday ku ridayba nin walba waaba seexdayba kuuray bilaabay iskaba teg nabigu ee wada kuurinhaya ciidna madaxa looga buuxiyey buu nabigu iskaga tegey waxna ma arkaan wamadaa rasul rasulka ilaahay baa tegey ilaa beyti abi bakar guriga abubakr buu aaday fakharaja abubakr iyo isagu waxay ka baxeen min khawkatin fii daari abibakrin leyla khawkadu waa guriga albaabka dambe albaabkan weyn laga soo galo mooye mid yaroo laga dusaa jira oo marka degdega jirto oo gaaban albaab gaaban weeye oo la hulusho caruurtaa ka baxdo oo markaad rabto inaan lagu aragba laga dusaa oo waa waa baashi mxuu ahay uu samaysan jiray jiirka oo kale fudha kale wey meeko laga fudhado wey <laughs> ayib wa kharaja waxay ka baxeen abubakar iyo nabigu min khawkhatin albaab dambe oo fii daari abibakr leyl habeenaba ka baxeen wa jaءa rajul nin baa yimid nin kalaa yimid nin ciidankii waardiyaha aan ku jirno kor ka yimid ayaa arkay nabigoo baxayna arkahayey nimankan ciidda laga buxshoodoo kuuranhayana kusoo soo baxay wuu la yaabay war maxaad sugayseen maxamed baan gaadanaa ka leexo ka leexa ah goorma idinka tegey bu waa tegey ma rur baxay waxba kama jiraan way fiiriyeen waxba kama jiraan waa kaawuu jiifa cali baa meesha u jiife way fiiriyeen cali waa kaawuu jiifa maradiisii waa jiifa cali waxay ku bilaabeen marka dhagafur bay ku bilaabeen cali baa meesha jiifa dhagax baa la qaadaa kor baa laga tuuraa daaqad bay ka tuuraa waxay dheheen maxamed markaan dhagax tuuro ma galgalan jirin ninkaan caawa muxuu galgalanhayaa dareen baa galay nabigu markuu meelaha socdo ama isagoo fadhiya nabar ku dhuftaan danka ma lahayn waa adkaysan jireen ma nuuxsan jirin waxay dheen dhaqan cusub way caawa maxamed oo nabar uu ku dhacahay xaggana dhaqdhaqaaqi ama xanuunsan oo adkaha ku hay hadal cusub bay dheheen calida hawshaas muusan aqoonahad macluumaadka lama siinin macluumaadka inuusan dhaqdhaqaaqin ah haddii nabar kasta ku dhaco hadday abeesa jaqayso inuusan nuuxsanin lama siinin xogta iyada ah ayib marka way qoonsadeen wa jaءa rajulu nin baa yimid wa ra'a alqawma ciidankii buu ku arkay ninku bibaabihi albaabka nabiga taagan nimankii ciidanka inay nabiga dilaan doonaya ka dhoobanba faqaala wuxu ma maa tantadiru maxaa sugaysaa qaaluu waxay dhiheen muxamadan baan gaadaynaa qaala khibtum waad hogteen buui khibtum wa khasirtum waana ayaan daraysateen waadna khasaarteen bui waad hongowdeen ninku dantuulaad gaari waaye xaqiijin waaye akaabada la yidhahdaa khibtum waad hongowdeen bui wa khasirtum waadna khasaarteen qad wallaahi mara bikum ilaahay baan ku dhaartay maxamed waa idin maray bui wadara wuxuuna bitiyey calaa ru'uusikum madaxiina atrab cid buu idinka busho madax qaaluu waxay dhaheen wallaahi maa absarnaa maanan arag bay dhahdeen goormuu meesha maray mijinbaa wa qaam wuxuu hi inay runta tahay madaxiina balfiriya yaa ciidda idinka buuxshay wa qaamuu way istaageen yanfuduuna iyagoo iska jafahaya aturaaba ciiddii caradii can ru'uusihim inay iska jafaan bay bilaabeen wahum ragga taagnaa abu jahlin wاlxakm bn caas wacuqbat bn mucayd wالnadr ibn xaariث umayة khlf wzamcة aswad waطucaymaة ibn cadiy wabu lahbin ubay bn khlf wanabih wamunabih ibn اlxajaaj raggaasaa laga sheegay laakiin raggu inay boqol ahaayeen baa la sheegaa boqol sagaashan sideetan afartan labaatan baa la sheegaa tirooyin fara badan duqaydan la sheegay inay ku jireen inaysan ku jirinna waa la sheegaa raggan hadda abujahal nin daaweyn ma ahayn xilligaa laguu sheegahayo nin laf weyn oo muxuu ahaayey sidiisa u ragnama badan buu ahaa mooyeene nin daweyn ma ahayn dhallinyaru ahaa wala waxay leeyihin duqayna waa ku jireene oo hawsha agaasima lakin dhallinyaraa meesha u badnayd adugu qadiyada in qaabka loo tira waaqidi baa inta badan la yimaada riwaayadiisa ku timaadaa ariiqa waaqida bay ka timaadaa ama xadiidku sidiisa kale xadid ibn cabaas isagu waa sugan yahay falamaa asbaxuu markay waa bariisteen qaama caliyun can ilfiraash riwaayada marka tilmaamaysa cali marka in la dhagax tuurayna waxaa soo saaray axmed iyo abaraani baa soo saaray iyo xaakimba waa tilmaameen iyaduna ayb bisanadin xasan <clears throat> falama asbaxuu qaama cali bn abi aalib baa istaaga can ilfiraash buu ka kacay waagma ku baryey cali baaba toosayba salaadii fajarka u kacay fasa'aluuhu can rasuuli ilah nabigay weydiiyey nabiga awe baa lii faqaala laa cilma lii bih warba oma hayo waxaan ka warama ma jirta buu warba oma hayo markaas adi maa la dili maa so markaa labaatan jir labaatan jir meelahaas wey adama labaatan iyo saddex labaatan iyo laba meelahaasu jiraa isagoo toban jir ayuu islaamay saddex iyo toban labaatan iyo sadde nin yar wey marka de ninkan lama doonn in abu aalib lama rabin maxamed baa la rabi mamed lama hayo uma madaa rasuullaahi baa tegay abubakar ilaa aari hawrin bay galeen aari hawr godkii jabal hawr ku yaalla bay galeen fadakalaahu godkii bay ku urursadeen wadaraba alcankabuut cara waxay ku dhufatay calaa baabihi cara albaabkiisi xidhayba shabaeeda bay dhigatay shabaqaadkan caaradu shabaq weyn bay samaysatoo dhigataa shabaqaasi marna way ku ordaa iyadu wuxuu yahay jid iyo waday martay laami iyo khaday ku duusho weeye marna way ku dabataa cayaanka daksiga iyo kabajaanka ordahay iyo waxaasoo ugu dhaca waa shabaq hawad ay ku xidhanaysa laba geed iskaga xidhanaysa way daadinaysa adoo socdahay iyo wejiga iskaga kaa maraysa mararka qaarkood waa aragteen geeda waa taqaanaan marka xayawaanka o dhan baa ugu dhici marna way ku ordaa dhulka hoose dee ordo ma tabarbadno marka labada geed iskaga tallaabaysa kan iyo kan bay isku maraysa kaasi soo daaqi kana u mari waana shabakad u daatan caaraba muxuu ahay godki afkiisi shabaq ku xidhatayba caara degdega ilahay meel ka timid wey wa daraba alcankabuut cankabuut caaradii baa waxay ku dhufatay calaa baabihi binasj way samaysay cankabuutku inay caaradaasi ay afka ku gaartay axmed baa soo saaray min xadiis ibn cabaas waxasanahu xaafid ibn kaiir fi اlbidaaya wالnihaaya wاlxaafid ibn xajar fi اlbaari wاlbusayri في itxaaf اlmahra صaaxib anis sar xadidka waa takriijiya asagu wuxuu tilmaamaa irsaalku inu xoog badan yahay kasaba noqote laga muraajiciy kun sideed boqol laatan sideed raqamka ah anis sari kun sideed boqol laatan iyo sideed axmedna musnadkiisa majalka koobaad saddex boqol afartan iyo sideed bay ku timaada waa qadiyada waa sugan tahay qadiyadda marka ku saabsan ku saabsan qooleyna inay ilma ku dhashay meesha caarana afka ay gaartay xidhay qoylihin raadka ay baabiisay nabiga iyo abubakar soo gelidda gudka ay soo galeen ay baabiisay kadibna ay ukumo meeshaas kaga dhashayna dacfi baa ku jira qisada dacfi baa ku jira inkastoo bazaar uu soo saaray fii musnadihi uu kusoo saaray waqad istajara waa mucjizo wey waxaan o dhanba lannu nabigu sal l slam khad wuxuu ku socdaa khatar ah maxaa yeeley haddii markaa uu nabiga abubakr nabigu baxaanba waa halis wey ilan waa la daba taagan yahay quraysh markay ogaatay nabi maxamed bakar inay baxeen gacanna aan lagu haynin waxay yidhaahdeen maxamed abubakar ruuxi keena xayan aw mayitan boqol halaad buu leeyahay xaya aw mayiteyn xayayna aw mayiteyn dad keentaan boqol halaad caraboo dhan baa marka haylinaysa ninkii marka hela waxaa weeyaan faqrigu bukaacad buu gaajada u tuurahaya waa dhaqan kale maanta yaqaanaan hebel ninkii keena ama warkiisa keena shan malyan labaatan iyo shan milyan konton milyan bay maraysaa baashu ragga halkaa marhayaa khadka nabiga ku taaganta soo ma ah imanka gaala ay leedahay madaxooda xayan oo meyitan maya macluumaad ninka ka sheegay hadda maraysa ragga qaarkood macluumaad xog yar ninka ka keena shan milyan oo dolar buu leeyahay shan milyan oo meeqa boqol oo halaad wey shan kun halaadba maya an oo kun halaad wey shan kun ma aha ya ya waa ungelo somaaliya joogo dhan wey ma marayso meel anagu aanu ka warqabna hasha u qiimo badan afar boqol bay maraysa geelo yarna waa saddex boqol iyo konton geelo u badan baa shan boqol ah meesha dadka lagu shaaruqdo haddaad bakool tagto geel waa intaas wey hadda mm, geel waa ka jaban yahay ya <laughs> adoo idinkaasa almuhim ragga noocaasa ee diintoodii iyo dadnimadoodii iyo halgankoodi lagu caadsanhayo madaxoodana lacagaha iyo malaayiinta laga dhigaayo yaa khadka nabiga ku taagan miyaa ku taagan khadka nabiga mise raggeena tunjiyaha ku fadhiyaa ku taagan in la isweydiiyo hawsha ayada muhim jiddan wey rag waa kii xisaabtame almuhim wa kaana waxay ahay nebi maxamed iyo rasuulku qad ista'jara kuwa soo kiraystay cabdallaahi bni urayqid alleyfiy gaal buu nin reer beni diilu ahaa oo dal aqoona oo maahira oo khiriid ah ayib markaa kaafir buu ahaa waagi dambe ya waa labaiyo toban kun iyo shan boqol hala oo geel ah hadda waa malanay un qabiil soomaaliyeed geeliisi wey qabiil dhan geeli wey malanhaya ninkaasay soo karaysteen wa kaana wuxua cabdulahi bn raqiid alleyt waagi dambe islaamay wa kaana haadiyan dal aqoon buu ahaa haadiyan maahiran waliba xariif ku ah biariiqi wadooyinka khaasatan wadada maki iyo madiino yaman ilaa shaam nin dal aqoona la yaqaan way xuleen waa la soo karaystay xilligaa ayadaa wa kaana calaa diini qowmihi min quraysh tolkiiba markaa ku diin ahaa ragga isku raganimo ma aha iyadoo la dagaalamayo ayaa haddana isku dadnimo lama aha abubakr ninkaas buu fiiriyey asagaa ninka soo qabtay isagaa keenay reer beni dayl carabna isagaa kala yaqaanay kaana nasaaban caarifan biansaabi اcarab abubakr wuxuu ahaa nin aad u kala yaqaana carab laftooda ludoodu kala sooci jiray inan gubeedkooda iyo gobtoodu kala yaqaanay hadduu kuu dhilqaabo waa ku kala soocahaya sidaa dartee xasan ibnu haabit markuu damcay nabigu inuu carab weero quraysh uu u gabyo wuxuu hi xasanoo u tag abubakr u tag ha ku kala baro carab waxay tahay oo maxaa jira waxaan ka baqay inaad isku qabato baashoo dhanba oo nin ammaan lahan aad caydo nin caynaana aad ammaanto ood baasha ay kaa kharimanto gabyaabaa tahay laakiin dadka halagu kala baro abubakar baa u sharxay oo yidhi nimanka halkaas laga weerara nimanka qaabka ka weerar heer saa u cay nin kala dhigdhig abubakar musiiba hawshaa ku ah inaga soo marray markuu nabigu qabaailka la hadlahay abubakar baa hormuud ahaa nabi allo qoyskan la hadal qoyskan hadday islaamaan carab kala baxaysaan hebel mid ku jiraa may nimankan kuwaan waa hubc wey kuwaan waxba ku tari maayan soo dhaaf nimankan la hadal dadku inaan kala taqaano wey oo meesha juhdiga ku bixin iyo raggaad awood badan saari iyo ragga macalin culus u baahan iyo ragga xoogo hanjabaad lagaga adag yahay ninba aakirsaas u baahan nina ulbu u baahan yaha keliya ragga isku baab ma aha isku habnugeyl ma aha caruurta adag waxbarto yaan isku baab ahayn macalinku aduu waxbaraya carruurta yararka isku baab ma aha midbaa indha guudana waryaa bsaa ku ilaukajahayafadhiso ah, waa yahay nina ilaa la xawdiyo oo weliba qool loola taga dhaqaaqi maayo caruurtaa isku baabay dadku aadlama isku mid ma aha dadku waa inaad kala taqaano acraaftooda dhaqamadooda taqaaliidooda waxaad kala garanaysa la doona hadii kale madax maad kaga urursantay qaalin abaha barad ah bad hasha madax kaga urursan wa kaana calaa diini qowmihi min quraysh qotolkiibuu ku diin ahaa wa amanaahu calىa daalika amanaahu way aamineen arrinkaasay ku aamineen nabig iyo asagu nabi maxamed abubakr baa ninka cabdulahi bn uraaqiid alleyfi saasay ku aamineen wa sallama waxayna u dhiibeen ilayhi ilaa cabdullah raaxilatayhima labada halaad bay u dhiibeen tay karaysteen bay labada halaad foofi meel cidlaa gee saddex beri kadib halka noogu imo intaas waa maxay reerkan dhuminaynaa hala jabo madiina naloo doono ha nala baacsado ha la wareego weriga cadays hala jabo bacdama ay daalaan ayr soo wareeg geela noo keen madiina noo sii qaad lacagba kula heshiiye <clears throat> wawacadaahu waxayna kula ballameen haara hawrin godka awrga jabal hawr ku yaala bacda alaain saddex habeen kadib inaad noo timaad ku ballameen saddex habeen kadib culama waxay leeyihiin nabig sal slam haaru hawr wuxuu galay maalin isniina wuxuuna ka baxay maalin khamiisa habeen isniin u dheelmaday isniin iyo talaado iyo arbac u dheelmaday habeenkii khamiisaadna waa ka baxay oo nabigu safarka u maka ka safray waa khamiis buu baxay madiinana isniin buu galay culumada halkaasay mareen wadan xil ma ahe nabigu khamiis buu galay qaalu thawr khamiis buu galay isniinna waa ka baxay oo habeen khamiisaad buu u dheelmaday muxuu ahayey maalin khamiisad buu tagaan ujeeda habeen jamca iyo sabti iyo axad saddex habeen buu u dhalmada habeenkii isniintayna uu ka baxay gabagabad maxay noqotay culimo qaba nabigu maka wuxuu ka baxay isniin madiina wuxuu galay isniin madiina inay isniin la galay iyadu muran ma laha waa mutafaq dukhuul madiina ay isniin ahayd khilaafku waa maxay waa makhraju min maka ma khamiis buu ka baxay maka mise isniin buu ka baxay laba ray baa loo kala jaban yahay xaafidka wuxuu yihi asagu maya jamcan bayna alqowleyn maxaan samayn xaafidka walaad bu ugu ican wadu ramaan jamcinhaya waxdaru dhigaa wuxuu le nabg sal slam maka wuxuu ka baxay isniin godkana khamiis buu galay bu bimacna waa maay khaaru hawr khamiis buu galay maalin khamiisad bu khaaru hawr tegey habeenkii jamc ahaa iyo sabti iyo xad buu godka u dheelmay khaaru hawr wuxuuna ka fudhaday isniin de ninkii khamiis galab khamiisaad yimid godka habeenkii jamcaha iyo sabtidii iyo axaddi soo baryi maayo habeenkii afraad ee isniinaadna waa ka baxay marka maxay noqotay in la yihahdo nabigu khamiis buu gudaha maka ka baxay oo galay khaaru thawr maka o dhan iyo aagaarkan isniin ba ka baxay wey gebagabadu marka waxaan ku jamcinaynaa buui dakhala haara thawrin yowma alkhamiis wa kharaja min makata yowma اlاثniin marka isniinbu ka baxay mako madinana isniinbu tegey macnaha waxaa ku jamci waa fiican yahay labada qawle culmadu ay leeyihi inta keeni karo isu keenayna sax wey wiig iyo adu dhowr iyo toban beri waa loo socdaa ninka tartiib socda toban beri labaiyo toban isbuuc sagaal beri bay qaadataa waliba danab toos ma soconin wuxuu u socday si goysgoys ah maka markuu joogo marka hore koonfur buu udhaqaaqay nabigu ninka cabdullah ibn koonfur baa loo kaxeeyey markuu xeebta tegey ba haddana waqooyi loo soo dhaqaaji wuxuu rabaa in la raadgooyo oo loo mxuu ah la daba maro asfar markaa loo dhaqaa junub baa looga dhaqa marka looga dhaqa xagga koonfurad baa looga dhaqa markaas haddana waqooyi lasoo aaday si jidkii madiine aadi lahaa loo loo mxuu ah loo beegsado marka nin waxaa waday maahir dalaqoon yaa waday wawaacadahu way la ballameen ninkii dalaqoonka ahaa haara hawrin bacda alaain saddex maalmood kadib inuu yimaado wajaddad waa dadaashay qurayshun quraysh waxay ku dadaashay fii alabihima inay raadiso quraysh kor iyo hoos suuf iyo xanjo waxay kari karto faras iyo guluf baa kiciyeen wax kastaba waa isku dayeen in lasoo soo hela maxamed wa akhaduu waxay kaxaysteen laba nin bay kaxaysteen qabaailka carabeed niman hidisooco ku fiican oo dadka raad qali jiray bay u yeedheen xoolay siiyeen calqama nin la odhan jir ibn camr bay u yeedheen oo dal aqoon ah oo dadka raad qaada waxay dhaheen dhagaxa rugtay buu garanhaya ninkaas raad meel sug halka mara wa su u soo waday raadki ninkaa musiibada gurigii maamed meeshu habeenku nabigu saib ka so raad qaaday wixii raad ahaa ee dad meeshu qulqulayn bu ka soo cahaya ninka guriga kasoo nabiga guriga gurigu ka baxay wixii dad dul qaada raadkiis wix dhan bu ka soo cahaya raadki waa ka su lahaa wuxuu soo dul istaagay kaaru thawr dhagaxanuu rogay halkuu ku istaagay halkuu ku istaagay waa kuwan labadii raadee abubakar nabiga su u waday buu godka la soo galay godkii markuu lasoo qar istaagay bu hade waa dhib weeye ilaa haahuna intaha aharu bu raadku meeshanu ka dhammaaday ama godkuu galay ama buurtuu fuuday ama inxarafa yamiina wa shimaalan buuri intaasay iga dhantay aniga awoodeeda waa intaas godkan kusoo dhammaaday buui godkan waxaa ka dambeeya ama godkanuu galay bu raadki oo suuragal ma aho meeshan caaraaba muxuu ahaaye wax ku dhisatay abujahl bu caradaani qabla an yuulad maxamed mesha ku taalay annagaaba garanay nimadani abujahl wuxuu yihi caarada intaan maxamed alanabi meesha ku taallay godka waaba la yaqaana alaabtan wayba iska ruxanaysay shabaqa waa iska xidhnaan jiray shabaqaan meeshan cadna ma geli war kale sheeg waay qowgu kor uula qowgu fuulay bui aniga ima muuqdo meeshaan ama inxarafa yamiinan wa shimaala xaggu u dhaqaaqay male xaggu u dhaqaaqay male kor godki male wuxuu godkan lama dhaaf waa doolan tahay baa le godkan wax ku jira ma jira nakeen baad hawsha marka odhanaysa raad baa qolii baa tirtirtay waxyaabaa lagu bushiyey xadiidkaasa kamid ah oo sugan asagu oo odhanaya in ninka soo raad qaaday raadka halkaa ku dhammaaday hadday qolidu baabi'in lahayd de raadku mesha ma soo gaahin soo maa godka ma soo gaahin si kastaba noqotee abujahal iyo rag na waad waalan tahayba godka waxba kuma jiraan lugeyn waa la kala yaacay lagu kala teg nabi abubakar baa ku jira nabi maxamed abubakar baa godka ku jira icaaro ilahay ku gaaray ee rabbi ku qariyey wa akhaduu waxay qaadeen macahum la jirankooda alkaafata jamcu qaa'ifin qaa'ifku waa ninka raadka sooca hidisooca laba qaabba way samayn jireen marna in ruuxu ruuxa hidisooc bu wuxuu garanaya ruuxa dadku la dhashay uu ku fiirinaya hebel mi ahaa ninkan hebel maxaa isu tihiin bu kuleehay nin walaalkaa ah ama awowga ama adeerka ama aad ilmaabtitiin ama aad qaraabatihiin ayuu kugu soo qabanaya faantaadu garan raadki aduu qabanaya marka dad noocaas waa jiraan dadka markay firaan hore ka garanay dhagahan waa dhag hebel bu dhagahan dhaga hebel wey adinkan adinka hebel wey waa ninka de almudliji mujajis almudliji wakiil usaame iyo aabihiiseeda wada jiifa usaamena nin madow bu ahaa kama fi abi daawuud kalqaari daamir markofoonkaas u ekaa madow wuxuu ka qabo meel xataa ifaysa aabihiina inta axad cad yahaybu caddaa wuxuu ahaa abyad weliba muxuu ahaay aad iyo aad inagu xoosh baan waa xoosh iyo cadarawishi qarawux baan dhahna ruuxa noocaasoo kale ah ruux baaba dhiig guduud ku jira gud ku jiraa isagu aad buu caddaa markaasay quraysh muxua munaafiqiintii iyo yuhuud waxay dhaheen abadan wiilkan madow duqan ma dhalayn islaantu gooldhaa bay samaysay way xaman jireen nabigu xantaasa soo gaari jirta nabigu waa dhibsan jira hawsha iyadaa wiilkii madoobaa ee daamburka ahaa iyo odayga caddaa ee xiishka ahaa oo bustawda huwan oo adimahoodu banaanka yaalaan luga madmadow oo taayar moodo iyo lagu cadcad ood xaashi moodaa banaanka wada yaalla madaxu waa qarsoon yahay qaarka lama arko nin baa fiiriyey qoys ree odhan jiro aad ayuu u yaqaan hidisooca kaasuu ina hada aqdaam bacduha min bacdin bu labadan adin waa isdhaleen bu adimahaani waa isdhaleen nabigu waa ku farxay wax islaba maaha maogtahay laami iyo mxuu ahay caano cad wax isku egba ma ah laakiin ninkan ma aha midab wuxuu fiirinayo wuxuu fiirinaya hilibku eegaya laftu eegludu eegaya dadku waa waa la garanaya midabku waa kalar la qaatee wax badan kuma xidhne waxyaaba kalar la iska ayib waaa laga yaaba madowgu inuu ka yimid awogii baa madooba midabku mogta meel kol ka iman kara nabig sal slam xadiis wuxuu ku yihi sal slam marka riximka ilahay ilmaha ku abuuro toddoba beri kadib baa ilahay biyaha ururinaya meel iskugu keenaya ilmahaasi dadka ruuxii loo ekeysiin lahaa ilahay wuxuu eegahayaa laga bilaabo ilmaha nasabkiisa biyaha odayga u dhan ilaa nabi aadam baa la inta intafac adiga laga bilaabo aabbaha aabbihii ilaa nabi aadam baa dib loo fiirinaya xagga hooyadii laga bilaabo aabbaheed ilaa nabi aadam baa la eegahaya awoyaashaa kii doona fii ayi suurati maa sha rakabak intaasoo awow iyo intaasoo fac kii la doona lagugu dhajinhaya lagu ekeysanhaya marka anigu waan casaa islaantuna way caddahay aabbaheed cadarawiish bu ahaa aniguna xiish baan ahay ilmaha ka kenya awgaya awgaa saddeaad muxuu ahaa dabartutay inuu eka baa laga yaabaa waxba markaas waayo umadda ha lugeynine tartiibso ayib waa jawaabtuu nabigu uu siiyey muxuu ahaa saxaabiga ka shakiyey wiilkii wiil madow isna waa casa islaantana waa caddayd wiil madow baa u dhashay nabi all wuxuu i anigu waan cadsahay wiilkayguna waa cadsaabtana waa caddahay wiil madow baa ii dhashay maxaansa wulida lii hulaamun aswad nabi alla waa sidee bu nabig wuxu uhi geel ma haa geela dabihiisu maxay ihi geel cas iyo geel cadba waan leeahay geel cad iyo geel cas baad oo dhaqda mid gududan iyo mid cad baad oo dhaqda mararka qaarkood hal may ama ku dhalataa riti may ah ma dhasha ilmo may ah ayb oo madow iyo gudud isgalay ah ama gaab ah oo cadiniy mado gudud isgalay ah haabuu i xaggee ka yimid geelaada waa casaayey midna wuu caddaayey xaggee ka yimid midabkaan lacalahu nazacu cirqun buuri saxaabigu waxaa laga yaabaa in wasiir hore iyo fir hore uu daba taagan yahay nab wuxuu i wiilkaadan lacalahu nazacu cirqun haddi wiilka adbaa dhashay madowna in farac hore awowgaada shanaad wxoban u haysa inuu madooba in kale ayay tobnaad warbad haysa waxay ahayd marka meel laga fadhiisan l waa laba baab d n a ah ku waalin tartiib iska joog qalbi xanuunka iska daa tartiibso bismi lah sacbd raim ya wiilkaada imaanso intaas wey <laughs> shiki badan ba beryaha dambe keeno d n m baa lagu orday balaayaba soo kordhayba awsha ala joojiye xata intahu ilaa ay soo gaadheen ilaa baab اlgaari albaabkii ee godka ay gaadheen fawaqafuu caleyh waa dul joogsadeen waxbana waa arki waay waynu soo tilmaanay ayb qadiyadan hadda uu soo faahfaahshiye ku saabsan nabiga dhaqaaqiisii iyo kanaacadii muxuu ahaye caaradii afka wax ku gaartay iyo tan dambe iyo bacduha fi صaxiix o xadiika cabdlahi bn urayqiid fi saxi اbakhaari bay ku jirta waa laska weydiin maayo qaybta kale aanu soo bilownay laga amara caliyan ilaa halkan min ariiq ibn cabaas way ka timaadaa mursal xasan albasrisna waa yimaado xasan ah waxaa kaloo yimi mursal maxamed siriin maraasil mamed siriinna waa saxahu cinda ahli xadiid maraasil nakaci iyo maraasil ibn siriin iyo maraasil saciid musayb saddexda mursal u badan weeye ayagu aad baa loo xujaystaa loona ictimaadaa marka qadiyad sugan inta ayada fa bisaxi waxa ku so ana abaa bakrin qaala ya rasuul allah markay dul istaageen abubakr waa arkaa nabiguna nimanka u arka lugahoodi bu arkaa lugahoodi bu arkaa riwaayad aan sugnayn waxay sheegaan cuqbat bin abi mucayd inuu meesha ku kaajay marka arkay meeshan iska banaantoo la kala noqday yuu kale meesha kale kaadi la istaago iska kaajahaya in badan ba dha rag meel kudhum in lagu dul kaaja dhacday saxaabiga camr y damri markuu ninkii reer bani tamiimna dilay kii reer bani kalna dilay god buu galay marka la carsi god buu ku dhuntay isagoo godka ku jira amin habeenimo cadda ah mid baa kaadila dul istaagay intuu iska xaytay istaagay kaadii faniinkeeda soo gaadhay markuu ka baxayn haddana laba kaloo ah, ana ah, axadahum nadara midkood hadduu fiirina ilaa qadamayhi ilaa maa taxta qadamayhi lugihiisa waxa ka hooseya hadduu eegi lahaa la absara nabigan waana arki lahaa abubakr nabi allow midkood wa iska taagan yihiin hadday saa noo fiirin lahaayeen annagoo banaanka fadhina arki lahaay korba wada fiirinaya raka aggu aad aggu aad cirka indhahooda ilahi baa darayba korba alla udhuftay ilahi baa cirka u dhuftay ayib raadkii markuu meesha kusoo dhammaaday maxaggu u dhaqaaqay raadku ma dhankan u dhaqaaqay ma qawgu iyo buurt qawgu fuulay unbay ku waraarsan yihiin hoosba eega ismaysan dhihin nabigaa marka la hadlay abubakr waaa ya abaa bakr maa danuka malahadu muxuu yahay biاtnayni laba aad ka malaysanayso in dhib iyo balaaye uu ku dhicay allahu aaliuhuma ilahay uu saddexeeyo laa taxzan faina allaha macana hawalbahaarin baa allah nala socday ha degdegin tartiib abubakr aad bu marka u dadaalayo xataa riwaayaadka saxiixa ah markuu eh, gudka hore lasoo socday nabigu marna horuu ka marahay marna gadaal buu ka marahay wayna iman doontaa insha allahu tacala mar horuu ka maraa mar hor gadaalbuu ka maraa godk inti lagu soo socdayba nabiga maxaa kugu dhacayo marna horaad u ordaysaan marna gadaalbaad u baxaysaan nabi allo markaan eh, horey u ordahayo waxaan ka baqaya inaan kamiin ku dhacnay dhufays dhufays iyo cimil loo galay inaad ku dhaco iga horeysaa ka baqaya dhib kugu dhaco waa ka hormarhaya wixii dhibaa yimaada adiga ha kugu dhacana islahay bu markaan horey cabaar socda waxaan dareemhayaa nimankina baacsanayna daba taagnaa markaas waxaan ka baqaya in gadaal lagaaga yimaado dar baan marhaya waaan le dhib gadaal ka yimaada iyo raacda reeba iyo gurmada adaga hakugu baxo haddana horaanti w dhufaysii kamiin iyo cimil la galay adaga hakugu baxo marka de ma laba rux buu noqon karaa marna horu u boodaa marna gadaal buu ubaxaa abubakr waa dadaalay haddana godkii marka la galay aaru thawr iyuu nabi alla u kaadi ii taagno banaanka godkiibuu galay wuu riiriyey wuxuu rabaa abeeso iyo abris iyo mas iyo balaa haday joogto iyo wax soo boodaya asagoo inuu ku baxo nabiguna badbaado aan kaaga horeey markuu xaalxaalo ogaada inay meeshu nabad tahay oo tijaabiy nab all soo gal nabigu horaad horuu geeyey haddana wuxuu xusuustay inuusan godadkii hoose fiirinin duldulaalihii meesha caara kasoo boi karta balaaya kasoo bixi karta godadkiibuusan marka isku day inuu fiiriyo godgodadka kamida intaa way sugan tahay riwaaya aan waxay ku daraysaa godgodad kamida ayuu abubakar wuxuu ka baqay inta kale uu jujufay kulli dhagaxba ku jufay godkan dhagaxba ku gooye kana dhagaxba ku gooye waxbayaan ka soo bixin lann caawa la seexan habeen dambaa la seexan habeen saddexaad baa la seexan meesha marka balaaya kasoo boi karta god kastoo duulila wuu jufay dhagax buu gooyaa wuu ku gooyaa dhagaxii baa ka dhammaaday banaankan looma bixi karo god buu ka shakiyey marka in balaaya kasoo bodo lugtiisu ku jufay lugtuu geliyey waa arkay daba habeenko dhan ba ku jirta abeesaa qaniintay baa le ku cuntay abubakr markaasu nabiga uusan dareensiinin in abeesa qaniintay oy bahal rogtay ay ka noolaatay asna waxma noqonin lugtu baa barartay nabiga aroorta ku tufay waa caafimaaday marka abubakr asu hawshiisu hawl gooni ah wey agi dambe markii bacdu taabiciin wasaxaaba dheheen cumar baa la weynaaday oy bumbuuniyeen markaasay bacdu taabiciin u qaateen cumar inuu yahay afdal الصaxaaba bacd الrasuul muslimiinta ninka u qiima inu asaga yahay bacda rasuuli الlahi markaas wuxuu ihi lalaylaة min layaali abi bakr khayru min cumar wa min ahli cumar bu hal habeen oo habeenihii abi bakr kamida ayaa cumar iyo ree aali cumar ba ka khayr badan bu وyوم waaxid min أyaaم abubakr khayr min min cmara وmin أhli waxaa l maalinka iyo habeenkaba noo sheeg leylada wuxuu ka dhigay leylaة الhijra habeenkaas wacdarwa abubakr dhigay iyo godka qaabka u galay intuu nabiga la baryey halka habeen ayaa cumar oo dhan ka khayr badan bu ama اlyوم ywm ridda wey ywm ridda weyaan bu maanka intaan anagu aan qalbi jabnay oon oo dhacday naga soo hadhay ninkii weeraxay ee seebta la baxay ee murtadiin sugay lowlaahu nalama arkeen buui maa cubid riwaayo kale lowlaahu maa cubid allaahu abubakr duusan jiri laha ilahay lamaba caabudeenba murtadiin adduunka la wareegi lahay marka yowma waaxidun min ayaami abibakr khayru min cumara wa min aali cumar wa leylatu min layaali abibakr khayru min cumar wa min aali cumar saxaaba waa is ogaay nin walba warkiisa waa la hayaa maaha hawshu dheleel maaha ninuu wax u reebi jiray cumar abubakar baa ka jira ragga dhan ee saxaabada ninuu ka heebeysan jiro oo wax u reebi jiray abubakar baa ka jira waa ogyahay abubakar waa degan weeye laakiin markuu xanaaqul u kala baxayo markuu kullaado ayib al u kala tegahaya <clears throat> ya ababakr ma danuka btniin allahu haaliu ma laa taxzan faina allaha macana wa kaana nabiy nabigu wuxuu ahy abubakr yasmacaani kuwa maqlahaya dhegaystana kalaamahuma ay kalaamahum kalaama quraysh fowqa ruuusiima godka iyagoo ku jira hadalkooda sheekada waa maqlaan had godki waaba arkaanba gomadooda adimahoodi bay arkaan walaakin allaha subxaana wataala laakiin ilaahay baa camaa tiray camaa qariya calayhim calaa quraysh amrahuma amra abibakr wa maxamed sal slam nabi maxamed iyo abubakr ilahay baa ka indhasaabay gaaladii wa kaana caamir ibnu fuhayrata yarcaa calayhima hana liabibakr caamir isagu saxaabi ah muslim ah in adoon ahaa abubakr baa soo iibiyey markuu soo ibiye islaamay faactaa waa oreeyey isagoo muslim bu ahaa caamir wa kaana caamir fuhayrata yarcى calayhima hanami abibakr haddii nabi maxamed abubakr meeshay galeene maxay calfan hayaan maxaa baadiya biyo u ah arigaasoo abubakr uu lahaa ay wuxuu i korkaan ku ra meeshu waa hawd sooma waa buur aiga ku raacba fiidki markuu arigu sii dheelman hayo baa loo lisay maali hayaan canaan loo dhigi aigu waa dheelman haya arigu waa dheelman haya ayb aroortina waa lasoo marin aroortina marka lasoo mariyo waa loo lisi kadibna ai foofaya laga dhighaya wiilku haddana waa ku foorya aig aynti waa soogotinaya waa raacaya marka hawlahaaso dhanba ay waa lagu qarinhaya wayatasamc wuxuu soo dhegdhegayn jiray wiilka caamir ah maa yuqaalu waxa laga leeyahay bimakata marka laga sheegahay uma yaatiihima bilkhabr warku u keenahaya faidaa kaana saxaru hiraatora marka la gaadho saraxa maca annaas dadka mcis sara foofin wey wsu oofinaya ama soofin daba marka hiraabta la gaao ariga soo foofinhaya arihii foofay buu ku darahaya meeshuu rabi buu sii marahaya farintii buu reebhaya caanihii buu dhigahaya hadhow buu soo marhaya hawsasaddexdan beri saasa lagu shaqaynaya waana hawl sugan xadidku aslo fi saxi bukhaari waa garanaysan qaala caaisha waxay tihi caaisha waxay tihi wajahaznaahuma waxaanu ku diyaar garaynay jahaznaahuma waxaanu u diyaargaraynaa abubakri nabi maxamed axasta ajihaaz aljahaaz baa afsaxa in la kordhaba jiimka bifatxi huwa afsax in marka aljahaaz la yihah jahaazkuna waa maa yaxtaaju ilayhi musaafiru fii safari jihaazku waa waxa uu ruuxa musaf u baahan yahay biyihiisii baadkiisii raashinkiisii wuxuu qadan lahaa alaabtii welashu wax ku dhaansan lahaa wuxuu wax ku cuni lahaa alaabta loo qabo ruuxa musaafirka socotada awey ayib jahaazka la yihahda axas ajihaad marka waa asrac jihaaz ruuxdii tartiib iska socdana alaab badan baa loo qaadi ruux laakiin degdegaya oo isqarinaya oo dhuumanaya wax fudud baa loo qaadaa alaab midda u degdega u diyaarinay bay tiri caaisho bacdu nusakh waxay qoraan asra waxay qoraan axaba aljihaaz axaba waa afsaxu axasadaas weeye axasaas sax ah wawadacnaaha wawadacnaa lahum waxaan u dhignay u diyaar sufratan wadacnaa lahuma sufratan fii jaraabin sufrada asalkeedu waa raashiinka ruuxa musaafirka la siiyo asal yaalyadaa waagi dambana waxaa loo bixiyey sufrada waxaan ujeeda asalka waa loo jeeda dacaamka raashinka la odhan jiray raashinka ruuxa musaafirka loo diyaariyo waagi dambana weelka raashinka lagu qaada loo bixiyey weelka raashinka lagu qaato xeerada maalan damuuska wax kululeeya muxuu ahaay caagan lagu qaato tag awegaya safaariga lagu qaato kale walaasha wax lagu qaata raashinka lagu qaata sfur hadda loo yaqaana asaaratana waxaa la odhan jiray he raashinka la odhan jiray marka hadda waxay u raashinka cadigaaw wawadacnaa lahuma waxaanu u dejinnay oon u qaadnay weeye sufratan raashin musaafir ayaan fii jiraaban ohli ugu ridnay waxay bacdu nus bacdu ahli cilmi sheegeen khaasatan waaqidi iyo axsabu siyar neef ari a loo solay neef ari ayaa loo kariyo loo fornay loo solay markaasaa loogu riday dambiil loogu riday ama jiraab loogu riday intaad maalmaha god ku jirtaan ayadaa cuna biyii caanana ku caba maca salaama faqaطacat asmaa asmaa bint abibakr baa goysay qicatan gabal oo min nitaaqiha marteedii ah maraday qabtay bay qayb ka jeexday faawkad waxay ku xidhay bihi niaaqi aljiraaba ohlig ohligii ama dambiishibay xarig oga dhigtay waqaطacat alkhra qayb labaad bay soo jeexday fasayaratha waxay ka dhigtay saama ningax iyo liilan afka lagaga xido lifam irba sbiraarki sbirarba meesha isagoo jooga oo biyo caan loogu shubay ama biyo loogu shubay sbiraarka afka wa lagaga xidho afka mara ay soo goysay afka ka xidhay dhudii ay qabtay iyo guntiinadeedii bay ka jeexday dhinac afkay kaga xidhay ohrigii jiraabka wuxuu rabaa in sida loo sameeyo hadhow lagula xidha ritiga ama meel laga lalaasho sida waxay uga dhigtay maradeedii laba dhuud bay saa u jexday cisaaman afxidh bay oga dhigtay lisami irba sibrarka afkiisi falidalia saa darteed ba luqibad lagu magacdaba waaga dambe daat niaaqayn baa laodhan jiray daat niaaqayn niaaqu waa jeexa iyo miiqa qol wa niaaqu m waa marta hada huwa sawaab haween waxay dhexda ku xirtaa niaaq la yihahdaa dumarku waaga hore maro weyn ba intay xidhaan bay dhexda suun kaga xidhi jireen markaasa marada korna lasoo rogahaya laba shurub iska dultagaa shuruba hoose iyo mid kor ka yimid oo xadhigu dhexda ka hayo marka dhudi soo rogmatay bay qayb ka jeexday daatu niaaqayn laba dhuday baa loo bixiy laba dhuday ama laba miiqley baa loo bixiy waa naanays magaca ay kula baxday weye gabadhu ayb xadiidkuna wuxuu ku yimid saxi bukhaari iyo ibnu sacad fii طabaqaatihi axmed iyo abarana waa soo saareen wadakara axaakim wuxuu sheegay fii mustadrka uu ku sheegay can cumar bn khaaab xadiidkan hadda uu sheegay mukhtasarka xadidka cumar ku yidhi yowma min ayaam abi bakr khayru min cumara wa min aali cumar wa leylatu min layaali abi bakr khayru min cumar wa min aali cumar xadiidkii qayb ka mida weeye qaala wuxuu uhi cumar kharaja rasuul اllahi baaba ila lgaari u baxay wamaca abubakr isaguu la socdo fajacala wuxuu guda galay cumar yamshii saacatan abubakr cafwan abubakr yamshii saacatan bayna yaday in nabra nabigu ka horeynaya wa saacatan in nabarana khalfo nabigu ka dambaynaya xataa faطina ilaa uu dareemay lahu rasuululah lahu liabibakr ama lahu lisacyi khalfahu bayn yaday fasal nabigaa weydiiyey nabigu waa deera abubakr marna inuu hore marna uu gadaal marayo nabig wuxuu waa side waa weydiiyey faqaala ya rasuul allah nabi allow waxaan saa u adkuru alaba ay lmuaaridiin dadki na caydhsanhayee na daba taagnaa baan xusuusan adkur waxaan xusuusa aalab faamshii kalfaka hortadan gadaashaadan marhaya markaan xusto in la daba socdo oo ciidanna daba taagan inuu jira aan xusuusto dib baan kaa maray si wax dhib anigu aan kaaga xigsado uma adkur haddana waxaan xusuusan arasada cimilkii kamiinka dadka inaga horeeyey ee gufeska inagu jira ilan xaggan waa lagaa mari karaa gala waa lagaaga iman karaay faamshii markaasaan socon bayna yaday faqaala ya abaa bakar low kaana shayun axbabta low kaana shay dhib jiro oo wax soo kordha dhib ah axbabtu miaad jeclaan lahayd an yakuuna bika duuni inu adig kugu dhucaana aniga sokaday miaad jeclaan lahayd baa l nabigaa weydiiyey waxaad saa u yeelayso ma waxaad jeclaan lahayd hadday dhib iyo dhibaato ay timaado in adiga ay kugu habsato aniguna aan badbaado abubakaru nabigu qaala nacam bui abubakar waladii bacaaka bilxaq alla kula soo diraan ku dhaartay inay mulima kugu timaada ma doona anoo nool anoo nool dhibku soo gaara ma doonahay saxaabada marka xubigooda banaanku yaallay banaanku yaal falama qadiyadaas marka aarkan xadiidkan cumar xaakim baa soo saara waana xasan sida raajixa ah waana mursal laakiin sidaa dartee xaakim wuxuu waa saxiixu اlisnaadi lowlaa irsaalu fiih wuu cadeeyeyba waa saxiix isnaad laakiin irsaal baa ku jira dahabi talkhiisu wuxuu waa saxiixun mursal marka waa saxiix mursal laakiin min maraasin ibni siriin wey waaya min asaxi اlmaraasin ayb bayhaqina sidaas isna ku wariya waa sugan yaha aarku duruq kalena waa leeyahay falama intaha ilى اlgaar markuu soo gaaray godkii qaala abubakr makaanaka ya rasu nabi allah dhaqaaqin godkii maka la yimid nabi allah dhaqaaqin buul xataa astabia laka algaara ilaa anuu kuu soo hubsado oon soo salxaado godka waxa ku jira dhibaato ama dhib ah aan ogaado bahal iyo halaqba fadakhala waa gal abubakr fastabra waa hubsaday xataa ida kaana fii aclaa markuu marahayay meeshu u sarraysay godka ee la fadhiisan lahaa dakara wuxuu soo xusuusta abubakr أنhu lam ystabri inuusan soo hubsanin oo usan tijaabinin aljixarata jamcu juxrin godadkii godadkii yararkaa inuusan hubsanin oo usan jufin usan awdin bu soo ogaaday dib ba ugu noqdo marka iyada faqaala wuxuu yihi makaanaka nabi alla meeshaa taagnuha dhaqaaqi xataa astabria ilaa aan kaa soo hubsado aljixarata godadka waxa ka jira dhib ah uma qaala wuxuu ihi inzil yaa rasuul allah nabi allow wax kasta waa diyaar wax dhiba ma jiro soo deg fanazla nabigaa soo dega sal slam ahar sugan weeye famakaa way nagaan abubakr iyo nabi maxamed fi lgaari alaaثa layaal saddex habeen bay ku jireen maalin galab khamiisaad bay soo galeen jamce iyo sabti axad bay ku baryeen habeenkii isniinaadna waa ka baxeen waa jamci xaafid maxadahada warku waa iska kooban yahay xataa khamadad ilaa ay ka dantay bay ku jireen canhumaa naaru alabi fakfagti ilaa ay degta had ila waa aad ba loo raadinhayey saddex maalmood niman la baadigooba laga samr waa la daalhaya soma waa naga daaya nimanka bas tage wey calaa aqali radi ka baxa w dhulka qureysheed carab kale u galeen kaba taga wey xataa khamad ilaa ay dantay oo baktiday canhuma can abi bakr warasuul naaru alabi raadinta dabkeedii fajaaahuma waxaa u yimid ballan baa ilin lahaay cabdulaahi ibn urayqiid biraaxe labadi halaad buu u keenay fartaxala waa rarteen wa ardafa abubakr abubakr wuxuu fangeliyey oo uu qaaday caami fayr u qaaday uusan ka tegin oo muslim weeye waa raacidiisa waa nin muslima ah. waa la dilhayaa meesha hadduu ku haro waa qaaday nabigu hashiisi buu fuulay abubakr iyo caamirna waa hashibooda fulin kale wa saara daliilu ninkii dalaqoonka baa la socday waa lanna wuxuu rabaa haddii wax arkay inuu u sheego ayagu baxsadaan waa ka horeynaya wa cayn اllahi ilahay ishiisuna takla'uma ilaalinayso qul man yakla'kum bileyli wالnahaar min الraxmaan wa cayn اllahi ilaahay ishiisu cinaayadiisuna takla'huma ay nabiga iyo rasuulka iyo abubakr ilaalinayso wa ta'yiidu ilahay taageeridiisuna yasxabuhuma uu la socdo wa iscaadu ilaahay liibaanintii guushiisuna yarxalhuma uu rarhayo wayanzilhuma u dejinhayo ilahay guushii iyo ayaankiibay marna ku degeen marna ku raranhayaan walamaa yasa iscaadkuda waa libaanta weeye iyo ayaan wanaagga nasiib wanaagga ilaahay gargaarkii iyo ilaahay ilaalintii iyo ilaahay guushii bay ku socon kuna degahayaan walamaa yasa yasa marka intayna u gudbin wixii fiqyaada ku jira baabkani ana wax ka tilmaana insha allahu taala waqti waa iska dhamaaday baan filahaya <clears throat> qadiyadaani hijradu waxay sala leedahay kuna xidhan tahay si wasiiqa ugu xidhan tahay biqaydati albictha wa kii soo yidhi waraq ibnu nawfal soo yidhi maa jaءa rajulu bimili maa jiئta bihi qaط ila cudiya yaa laytanii kuntu jadican xiina yukhrijuka qowmuka waa soo sheegay xilliga nabiga la saari lahaa waa kana marka albictha iyo alhijra waa isku dhegan yihiin waa nuqطataani laa yanfasilu ixdaahuma can اlأkhra laba nuqdoon kala tegan weeye mabdi uu la yimid ee nabigu ku dhawaaqay waxaa ka dhalan in lagu feejiyo oo dabada lagaa galo lagaa saaro maki iyo lagaa saaro aalkaadaba tiibaa maanta la gaadhay waxaa kaloo laga qaadanayaa in nabig sal slam uu ku socday amar sharciga uu ku socday laakiin aan loo baahnayn markaad halgamayso ama aad dagaalamayso ama aad dacwo gudbinayso ama aad wax gaasimayso cawaatif iyo laablakac waxba inaada ku wadin markay saxaabadu yidhaahdeen nabi allow nimankan aan ku leexanno oon baabiinoon layno saxaabadii mxuu ahaa baycat alcaqaba ahaaniya aw ahaalia wuxuu hi lam numar bidalika lama farin abubakr baa nabi allow aan baxo hebel waa tagay oo hebel waa tagay oo hebel waa tagay hadhaqaaqan baariye layma idmin ruuxa muslimka ah yataqayad biquyuudi sharcihi wa diinihi mahmaa kalafti duruuf si kasta ood u dhiban tahay culays kastoo ku saaran waa in sharcigaada aadan ku tumanin ood asagaa ku dhaqanto kaasaa rabbi kugu gargaaraya sida nabigu u yeelay waxaa kaloo laga qadanaya si kastoo culays kuu saaran yahay in aad xuquuqdan xuquuqnaas iska ilaaliso muhimaadka loo reebay caliy sida sugan waxaa weeye kow inuu horta raadgadasho noqdo oo nabigu uu ku baxsado oo dharkiisa loo xido oo quraysh ay ku hongowdo aaniyan iyo ammaanaad badan buu hayay nabigu ammaanooyinkuu hayay buu cali ku reebay oo yidhi u celi hebel intaa u celi hebel xoolahaasi oolahaasi hantida meeshaata leebel baa iskale wa min atanaaqud alcajiib waxaa ka mid a ah, quraysh nabigu waa kaadib bay leeyihiin waa saaxir bay leeyihiin waa majnuun bay leeyihiin waa kaahin waa waalan yahay wa maca daalika wixii khatar ah ama qaali ah ama nafiis ah asagay ku aaminhayaan maxamed alamiin maxamed alamiin wey xagga wadiicada iyo waxdhigidda kaadib beenala way xagga waxyiga baladu melge waa tanaaqud cajiiba ammaanaadku nabigu hayay iyo wadaa'icdiibu cali kaga tagay inuu celceliyo oo meel dhigo fii axlaki axwaalihi wa axraji saacatihi buu nabigu wuxuu tilmaamahayaa in xaqunaas aan lagu tumanayn waa anqaxahayaa iyo waa cararhayaa iyo muxuu aha daaci baan ahay iyo culays baa isaaran xuquunaas ugu tuman maysid xaqunaas banaankaad ka dhigaysaa waad iska bixinaysa waxaa kaloo laga qaatay qadiyadda oo culamo badan ay ka qaateen in gaalku hadduu aamin yahay oo camalkaad u karaysanayso oo lagu aaminayo inaan la karaysan karo istijaaru اlmushrikiin fi اlacmaali اdunyawiya dal aqoonnimo kharqaan inuu kuu garaaco xeraasi wax inuu waardiyeeyo waxaan cadaalad u laabanaynin oo cadaalad dineed aan shardi u ahayn ee hawl adduunye ah in gaalka loo karaysan karo oo loo shaqaalaysan karo alimaam albukhaari baa u daliishaday waa qadiyadda cabdullahi bn uraqid alleydi bayna u daliishadaa bukhaari iyo keyrkiiba alimaam ibn qayim asaga wuxuu u daliishadaa in dhakhaatiirta gaalada ee aan khayaano lagu ogeyn hadalkoo la ictimaadi karo alamr dunya waxay ka sheegaan gaaladu wax beeninayana aan la in loo kaalmaysan karo ama la ictimaadi karo allaahuma wixii cadaala diiniya looga baahan yahay qadyada wuxuu ku faahfaahiya kitaabkiisa badaac ulfawaa'id saddexaad buu aad ugaga hadla qadyada ayada ninka la sagu maxamed cabdiwahaab wuxuu leeyahy ma saas ma ah fii qadiya cabdimid waxaa ku jira isticaanatu اkufaar cala اkufaar gaal gaal in loo kaalmaysto nebi maxamed abubakar gaalay ka cararhayeen gaalana daba taagnayd gaal dal aqoon oo musiiba baa la kaalmaystay waa loo gembiyey marka isticaanatu kaafiri calaa kaafirin inay ayagu islugooyaan lafa marooda iyagaa lasku in lasku jabsha laga qaadanayo isagu maxaa abdias aggaas ku dhuftay waa fiqiga quruxsan wey laakiin waxaa lagu bishinayaa nabig wuxuu i inaa la nastacinu bimushrikiina bilmushrikiina cala almushrikiin waxaa la odhan karaa taasi waxaa waay fi umuur اljihaad umuurta jihaadka gaalku in yar hadduu ku dago ama khayanaad yar ay timaado waa la rogmina waa la jabaya marka alumuur aljihaadiya laa yustacaanu bimushriki calaa mushrikin gooni weeye laakiin alumuur adunyawiya maahirnimada khiridnimada dhakhtarnimada beeraha dalaqoonka howlaha noocaasa waa loo kiraysan kara waan la aamini karaa baa la odhan karaa si kastaba noqotay aduu fawaaid badan baa xadiidka ku jira waxaa kamida fawaaiddu aada ugu mashquulay ninka la ihahdo mxuu ahaaye alimaam الsuhayli eh, eh, fi radul unuf wuxuu leeyahay suuratu yaasiin hala ogaado bu ley suuratu yaasiin hala ogaado ninka khaaifka ah ninka cabsanaya ninka cadow ka baqahaya ninka xanuunsan sagaalka ayad u horeysa suuratu yaasiin waa in meel la saar le aad laskugu akriyo dadka lagu tufo annaga haddaan wahaabiyo nahay waagi damb aban ka tagnayba baqaraan ku bedelay meeshii wadaadi hore soomaaliyeed iyo suufiyada iyo axkaanleydi iyo dadka hore wax tufi jiray ay yaasiin ku tufi jireen annagu waxaan ku bedelay macawadatooyinka suuraة اlfaatixo iyo albaqaro aamana rasuul iyo ayad kursi baan ku bedelnay dhib wuxuu dhan waa qur-aan weeye kulli hala akhri dadkan lagu tufo wixii laakiin la indho saabahayo ee la camaynhayo yaasiin ha lagu tufo asago yaasiinka ku fiican laba kala baab weeye <clears throat> waxaa kaloo laga qaadanaya adoo mutawakil ah oo ilaahay ku xidhan oo saaxiibu yaqiin ah wa saaxiibu iimaan haddana inaad asbaabta qaadanayso laabudda min akhdi اasbaab ilaahay waan tala saaran yaqiin iyo tawakul baa ku socon sax wey waana asaas laakiin laabudda min akhdi asbaab nabigu intuu dhumanayo ee uu godgelahayo nabg banaanka mas dhigo nabigu waa mujaahid muhaajir ah ilaahay baa difaaci banaanka musdhigo hala qabto dhab hala siiye qolya masaakiin wadaada halgamaya banaanka ma soo dhigaan bmkaa ku dhacee adu maas dhigteed maatuji kugu fadhiisiy maa tagteed sheeke berley way maog tahay ayb ruuxa muslimka asbaabta inuu qaato wey intuu dhuuman karo nabig waa inaga soo maray in dharkiisa u xiday cali bn abi aalib waa inaga soo maray in u ihay dharkiisa kacbnu maali waa isaga intaas maalmood dhuumanaya ee jidgooyaha ka leexanaya ee korka wareeg ee xeebta maraya ee intaasu nabigu leexanayo laabudda min asiriya wاtakatum waa in umuurta caskariga oo dhan ba aad qaata wey jamiica alasbaab aad u arkaysa inay ku anfacayso naafica tahay fii diinika wadunyaka waad qadanaysa haddaan lagaa reebin dhaawicina mayso tawakulkaadii iyo iimaankaadii icqilha watawakl nabi alla hasha miyaan tawakulaa waan iska sii daayaa mise intaan seeteeyo oon dabra ilahay u tawakulaa buri saxaabi nabi intaad seetay soo dabarto haddana ilahi u tawakulasha iyo ratiga kaasi tawaakul baa la yihahdaa tawakul ma aha tawakulku ilahay adoo ku kalsoon haddana waa asbaabta la timaada lagaa doonaya muslimiintu way dhuumanayaan afkay duubanayaan way ismaskarataynayaan way ku cayn wareejinayaan way kaa dhuman toban weji bay kugu imanhayaan intay kari karaan waana hada min asuna nabawiya alhijra wey ayib maalinkii maka la qabanayay katiibat اlansaar bani اlxaariثa oo kasiibta rasuul kulli maskaraata indhaha bisa ka soo jiiday nabiga isagoo weerar ah oo weliba qorash jebiyey ayaa katiibatu اlansaar wa katiibat rasuul alkhadra indhaha waxaankan kama muuqanin kulli abdubnaayeen laba indhood bay ku dhibanayeen waran iyo seef iyo indhada indhaha ka soo wax kale arki maysid ilaa uu yaabay abu sufyaan oo yidhi kuwan maxay ahay ayagu jinka ah ee insiba ahayn wada indhaha mado unkaa soo jeedanaya waaa kuwan waa reer bani xaarisaa kuwan kuwan wax la dagaalami kara ma jira kuwan ayaga ah dhan ba nin ade fahamsanin isagu abujac ku rafaaday waxaa fahmhaye siirat rasuul aljihaadiya hiyo alkaafiya fi lmaazi wasiyar fawaaid badan baa ku jirta marka intaa insha allahu tacala aynu kusoo gabagabayn hada bilahi towfiiq